alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlih وsaxbih أجmaعiin allahuma اnfacna ma callamtana wcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qaala اlimaamu abوlxuseyn muslim الxajaaj bn muslim alqushayriy naysaburi raximah اllah xadaثanii camr naaqid wاlxasan اlxulwaani wcabd bn xumaydin wa alfaadhu mutaqaariba fii baab sifaة الdajaal dajaal ninka la yidhaahdo addajal waa kadib iyo beenta uu qurxinayo ee dadkana uu ku fidnaynayo beenalahaasi tilmaamaha uu ka bixiyey nabigeenna calayhi salaam wa taxriimi almadiinati wa baab fii taxriimi almadiina magaalada madiina nabawiya la yidhaahdo madiina almunawara madiinatu rasuuliillahi sala allah aleh wasalam in laga xarimay calayhi calaa dukhuulihi dajaal dajaal inuu galo wa qatlihi almu'mina dilka uu dajaal dili doono qof mu'mina oo inkiray wa ixyaa'ihi noolaynta uu noolayn doono oo ilaahay sabab ooga dhigi doona subxaanahu wa tacaala qudrada ilahay waxba ku socdaane qaala xadaثanii camru naaqid اlxasan اlxulwaani wacabd bnu xumaydin waalfaaduhu mutaqaariba wasiyaaqu licabd siyaaqan hadda xadiidka wuxuu ku socdaa waa riwaayatu cabdi bni xumayd qaala xadaanii wa qaala alaakharaani xadaanaa yacquub wa huwa yacquubka ibnu ibraahim bnu sacd weeye aلzuhri qaala xadaanaa abi ibraahim bnu sacd bn ibraahim bn cabdiraxmaan bn cawf can saalixin saalix bnu kaysaan can ibni shihaab الzuhri mxamed bn muslimin qaal ahbaranii waxaa ii warramay cubaydullahi bn cabdillaahi bni cutba ibn mascuud ana aba saciidin اlkhudriya saxaabigaa la yidhahda aba saciidin alkhudri sacad bn malik bn sinaan radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi xadaanaa rasuulu اllah rasuulka ilaahi baa noo warramay sanadka ladaa'ifkiisa waxaa ka mid ah annahu musalsalun bاtaxdiid oo musalsalkuu yahay xadaa min arfaci siyaqi aladaa qaala xadaanaa rasuulu ullah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa noo warramay yooman maalin xadiian xadiid tawiilan dheer can idajaal dajaal buu nooga sheekeeyey fa kaana waxaa ka mid ah fii maa wixii uu xadaanaa nooga sheekeeyey qaala inuu nabigu yidhi yaatii waa imaan doonaa masiixu dajaal gaalka la yidhaahdo waa sharu gaa'ibin yuntabar wax la sugaayo oo imaanaysa adduunku shar badan iyo fitan badan baa jirtee ta u weyn ay soo socotee la sugaayo waa dajaal ninka la yidhaahdo ummado dhan baa gaaloobayso raaci muslimiin badanna dhibaato badan iyo dhib badan buu kala kulmaayaan ninkaa waa imaan doonaa wa huwa muxaramun waxaana laga xarimay calayhi korkiisa an yadkhula niqaab almadiina madiina waddooyinkeeda inuu galo waa laga xarimay ma geli karo wa kadalika maka makana waa lamid fayantahi markuu soo socdo oo uu soo dhowaado oo loo diido malaa'igta hor istaagaysa yantahi wuxuu ku dhammaan oo uu degi ilaa bacdi sibaah carraseesha madiina allatii tali lmadiina magaalada madiina meelo carraseel ah oo la xidhiidha halkaasuu degi doonaa waa meel la yidhaahda juruf oo haddaba reer madiina ay juruf dhahaan dhinaca waadulcaqiiq dhinaca masjid uxud xabaalaha waxaan ujeedaa buurta uxud la yidhaahdo xabaalaha uxud ku xabaala yihiin iyo wuxuu u dhexeeyaa bayn aljaamica alislaamiya buur baa meesha hadda ka dhisan buur baa ku taalla buurtaasna guryaha nimanka boqorada ay leeyihiin baa ku dhisan oo markay imaadaan magaalada madiine iyo kuwa hadda boqor mulugta iyo halkaasaa yaa gurya waaweyn uga dhisan yihiin oo buyuutu diyaafa geesta hoosta buurta korkeeda koraad arkaysaa nalka ka baxaaya guryo qurux badan bay ka dhisteen oo baabuurtu ay saa u wareegayso marka dambena korka ay furayso meeshaasi buurtaa ku taallo eryadaasa waxaa la dhahaa mandiqatu juruf baa la dhulca raseela oo roob hadduu daa waxba ka soo bixin wey waa ardulmaalixa dhulka cusba cusbada ah aroortiina aad mooddo wax qoyan ayaa waxaa la yidhaahdaa yaa waxaa la yidhaha carasee la yidhaahdaa halkaasuu degi doonaa fayakhruju ilayhi waxaa xaggiisa u bixi yowmaydin rajulu nin huwa khayru nnaas dadka markaa jooga ninka ugu khayr badnaa nin ah oo min khayri nnaasi dadka kuwa ugu khayr badan buu ka mid yahay ayaa u tegaayo meeshiisa ugu tegi isagoo dadkii gabagabaystay oo dad badanoo gaalo iyo munaafiqiinoo magaalada madiina ku jira ay u baxeen u tageen ayuu u tagayaa ninkaasi fayaquulu lahu wuxuu ku leeyahay markuu arkaba ashhadu annaka adajaal waxaan ku dhaaranoo makhraatika ahoo icad annaka adigu addajaal beenaalihii inaad tahay alladii beenaalihii waxadaanaa rasuulullahi nooga warramay sala allahu aleh wasalam xadiido warkiisa iyo abaadiishiisa iyo khuraafaadkiisa uu noo sheegay fayaquulu dajaal dajaal oo kibray oo tannahay oo weli wax la hadlay hadlayba arkin yaa wuxuu leeyahay dadkii buu ninkii ileen hadal aan loo fadhiinin buu ku hadlay ayna sugaynin dadki ilaah weeye lahaayeen beenaalaad tahay buu isagina yidhi markaasu wuxuu ku leeyahay dadkii ara'aytum waxaad ii sheegtaan in qataltu haada ninkan haddaan diro oon laba dhinac ka dhigoo kala jeexasa oo dhan uma axyaytu aan dib u soo nooleeyo atashukuuna ma shakinaysaan fi filamri ee fii amri uluuhiyatii wa rubuubiyatii ilaahnimadayda rabbinimadayda ma shakinaysaan hadda hadalkiisaasi wadla dhaga qaadeen oo dhagaha taagteen fayaquuluuna waxay leeyihiin laa ka shakin mayno ilaahnimadaada hadda soo noolayso qaala fa yaqtulhu markaasuu dilayaa uma yuxyihi dib u soo nooleen haddana soo istaag buu leeyahay intuu garagooyo markaasuu soo noolanayaa waayo wax ilaahay ku imtixaamaya weeyaan si gaalada iyo munaafiqiintuna gaalnimadooda ugu ziyaadaan mu'miniintuna ay imtixaankaa ooga baasaan oo iimaan ugu ziyaado fa yaquulu wuxuu leeyahay xiina yuxyiihi markuu soo neereeyo ninkii baa soo istaagay wuxuu leeyahay wallaahi baan ku dhaartee maa kuntu miihi fiika adiga qadun weligay ashadda maraa ka darrahay basiiratan aragga iyo cilmiga iyo yaqiinta minii xaggayga alaana hadda yaqiinta aan kuu qabo inaad beenaalihii dajaala tahay haddaan kaga darray markii hore buu leehay maxaa yeelay inuu intuu nin dilo soo noolanayo uu ogyahay warkiisa waa u caddaaday qaala fa yuriidu dajaal wuxuu doonay an yaqtulahu inuuba dilaba oo uu dib kowka siiyo falaa yusalladu calayhi laguma diraayo laa yusallad ilaahay ku sallid uu mahayo oo ma dili karo gawrac intuu dhaho iyo luquntii waxoo dhanba bir bay noqonaysaa qaala abu isxaaq wuxuu yidhi abu isxaaqan waa ibraahim ibnu sufyaan tilmiidu muslim alraawi lihada alkitaab kitaabka ninka wariyey wey wuxuu leey yuqaalu waxaa la yidhaahdaa inna haada arajula ninka noocaasa ee dajaal la dagaalay ee la murmaya kadibna arrimahaas ay dhex martay huwa alkhadiru calayhi salaam waa nabi khadar baa la yidhi oo wuxuu nool yahay ay qabaan in badanoo ka mida ah culammada qaarkood jamhuur bay ku timbanamaan hataa imaamnawi wuxuu leey jamhuur ulculamaa baa saa qabta waa nool yahay qaar culamada ka mida ah ma noole ninkaas allah u naxariisto waa dhintay waa nabi calayhi salaatu wasalaam marka qaar baa waxay leeyiin waa nool yahay oo ninka ninka xilligaasu soo gaari doonaa rijaal buu la murmi doonaa waa khayru nnaas waxadaanii cabdullahi bn cabdiraxmaan addarami qaala ahbarana abulyamaan alxakam qaala ahbarana shucayb can zuhri fi hada lisnaadi bimilihi qaala xadaana moxamed bin cabdilaahi bn qusaada min ahli marwi reer marwi ahaye xadaana cabdulaahi bn cumaan can abi xamzata moxamed bin maymuun almarwasi asakari sumiya sakari lixalaawati kalaamihi ayaa sakari loogu magacaabay abi xamzata asakari ninkii macaanaha sonkorta oo kala ahaa xagga hadalkiisa iyo macaankiisa moxamed بن maymuun almarwasi can qays ibni wahbin cabdqays ibni wahbin can abi lwadaakin buu ka wariyey can abi saciidin alkhudriyi qaal qaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi yakhruju dajaalu dajaal baa soo bixi doona fayatawajahu wuxuu u jihaysan doonaa yatawajahu waxaa u jihaysanoo aadi qibalow xaggiisa rajulu nin min almuminiina ka mida ah aadi fatalaqaahu almasaalixu waxaa ka hortegaysa almasaalixu ciidankii gaarhka ciidankii waardigahaa masaalixu dajaal baa loo wadaaya dajaal kuwii ciidankiisii silaaxay u gawatay fayaquuluuna lahu waxay ku leeyihiin ninkii ayna tacmidu xaggeed u qastaysaa u socotaa fayaquulu wuxuu leeyahy acmidu waxaan u jeedaa ilaa haada aladii midkan kharaja soo baxay ladii buu ka cabiray ilaa haada aladii kharaja qaala fayaquuluuna waxay leeyihiin awamaa tu'min maba rumaysid miyaa wa adiga ladii lehe birabbinaa rabbigaana ma rumaysid miyaa fayaquulu wuxuu leeyahy maa birabbina rabbigaana ma aha khafaa wax qarsooni kuma jirto rabbi rabbinimadiisi uluuhiyadiisi iyo qudradiisii iyo koonka dhan axadkii abuuree maamulay annagaa sifaadkiisii iyo tilmaantii nagama qarsoona waxaa meesha aad ku haysaan waa nin dajaaloo beenaana ah rabbi nagama qarsoona fayaquuluuna waxay leeyihiin waa diidan yahay iqtuluhu dila fayaquulu bacdum ayagana isqaban libacdi marka kale wuxuu ku dhihi alaysa qad nahaakum soo kii inaga reebay ma aha rabbukum rabbigiin dajaal bay ka wadaan an taqtuluu inaad dishaan axaddan qof duunaw sokadii qof mahaadirin anigu usoo sinaso kiila yidhi maaha oo ii keenan aniga xukunkaygoonan ku dishaan qaala fayandaliquuna bihi way la tegayaan ninkii bay kaxinayaan ila dajaal bay u geenayaan asagan saa suuraday faidaa ra'aahu lmuuminu mu'minku markuu arko dajaalo indhahaba uu saaro sifaadkii iyo calaamadii isha xumeelay waleedaysay iyo tii amsiga ku jirtay iyo kafara oo wejiga kaga qoran arrimihii o dhan hadduu arkay qaala wuxuu leeya yaa ayuha nnaasu dadow kuwii kor fadhiyo o dhan buu lahday haada dajaalu kan waa beeraalihii alladii dakara rasuulu sala allah alay slam uu ka sheekeeyey wariska jira waa gaalkii beenaalaha ah ilaah maaha qaala fayaamuru dajaalu dajaal baa wuxuu amrayaa bihi ninkii in la saaxiyo markaasaa fa yushabbax waa la seexinaya yushabbaxu waa la gogolayaa intii la goglo yaa weliba la gegayaa oo salbi oo kale sida awtaad oo kale inta wax ugu qabtaya saas oo dhanba loo saaxin oo waa la fidin ninkii waa la figeenayaa fayaquulu markaasu wuxuu leeya dajaal khuduuhu intaad qabataan washujuuhu dahra qabta oo deena la dhaca waxaa loo xalaysaa madaxa iyo indhaha wejigaba ka tuma ninkan fa yuwasacu dahruhu dhabarkiisii baa la fidin wa iyo calooshiisii darban garac baa lagu fidin waxaa lagu waasicinaya sidii loo garaacayo yaa soo dhan laga dhigaya qaala fayaquulu wuxuu leeyahay dajaal awamaa tu'minu bi hadda miyaadayna rumaysneen qaala wuxuu leeyahy fayaquulu wuxuu leeyahy ninkii muuminkaha ah, anta almasiixu alkadaab adigu waxaad tahay gaalkii insha aaye beenanaha ahaye nabigu uu noo sheegay qaala fa bihi waxaa la amraya ninkan in la dilaaciyo isagoo dhanba fa waa la jeexayaa bilmishaari minshaar baa lagu jeexayaa min mafraqihi madaxa bartankiisa laga bilaabo xataa yufaraqa ilaa la kala gooyo bayna rijlayhi labada lugo dhexdooda halka inti laga bilaabo minshaar yaa labada lugo dhexdooda laga soo saaraya laba qaybood baa laga dhahay jazlatayn waan ka soo marray qaala uma yamshi dajaal dajaal baa dhex maraya bayna qidcatayn labadii qayboodee loo kala gooyey ninkii ayuu saw kala dhex maraya dadku tusayaa ninkan soo maarta u dhammaatay haa uma yaquul lahu wuxuu leeyahay qum soo istaag fayastawii waa ekaanaya qaa'iman xaaluu taagay waabakan taagan haddana qaala uma yaquul lahu wuxuu ku leeyahay tu'minu bi hadda miyaadan rumaysnayn rumaysan tahay fayaquulu wuxuu leeyahay masdadtu ma siyaadsanin fiika adiga iyo sha'nigaada iyo dajalkaada iyo beentaada ilaa basiiratan arag iyo cilmi iyo yaqiinba isii korodhay inaad tahay dajaalulkadaab beenaanihii inaad tahay waa isii caddaatay mu'min weeye muuqinoo yaqiinsan qaala wuxuu yidhi uma yaquul nabiga alai slam wuxuu yidhi uma yaquulu dajaal wuxuu leeyahy yaa ayuha naasu dadow inahu laa ya cafwan uma yaquulu wuxuu leeyahay ninkii muuminkahaa yaa ayuha naasu dadow inahu laa yafcalu ma samayn karo bacdii aniga gadaashay biaxadin qof oo minanaasi dadka kamida shay waxba kuma samayn karo aniga keli umbaa laygu salliday inuu saa yeelo minallaahi baa looga qoray imtixaan buu ahaa qof dambe uu diri karo ma jirto ee ninkan ka kala carara qaala fa dajaal baa intuu qabto liyadbaxu inuu gowraco darteed buu fayujcalu waxaa la yeeli maa bayna raqabati luqunta laga bilaabay ilaa turquwatihi kalxamaha laga gaaro meeshii laga gowrici lahaa oo dhanba nuxaasan bir bay noqonaysaa markaas uu gowrici waayaya falaa yastaiicu ilayhi sabiila wax waddo uu ku gowraco ma karaayo qaala fayaakudu biyadayhi labada gacmood iyo warijirayhi labada logood intuu qabto fayaqdifu bihi tuurayaa meeshii naarta loo maraynaya buu ku tuuri fayaxsibu naasu dadku waxay u malaynayaan annamaa qadafahu inuu ku tuuray ila naari dabkii u watay wainamaa ulqiya fi ljanna ilan janno weeyaaba nabigaa sheegay calayh salaam waxa naar uu u malaynayo watana waa janno waxa janno u malaynayana waxaa weeya naar weeyaan garab uu yihi nabiga calayh salam waxaa naarta ah janna inay noqonaysaa waa ka soo marray xalay sala allahu alayh waali wasalam nabigoo leh faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi hada acdamu nnaasi shahaadatan cinda rabbi alcaalamiin marka horaa la diray marka taas horta shahaaday u noqon kadibna tiisuu ku dhiman doonaa hada acdamu naas dadka midka ugu weyn weeye shahaadatan shahiidnimo cinda rabbi alcaalamiin rabcaalamiin rabbi caalamiin agtiisa waxaa weeyaan acdamu shahiidin aw shahaadatin kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir nin madaxoo jaa'ir oo daalima diinta ku ciyaaraya ummaddii harowsanaya oo dhuminaya oo tiraada waxba ma sheegaysid wax alla wixii kaa soo gaara ninkaasi shahaadada ugu fiican weeyaan baaban fi dajaal dajaal ninka la yidhahdo wahuwa ahwanu cala allahi caza wajal ilahay agtiisa xaqiir buu ku yahay waxaan hadda loo dhiibaayay calaamaadka ee la siinaayay ee u watoo dhanba ma aha karaamatan lahu in la karaamaynaya ma ahee waa imtixaan muuminiinta iimaankooda ha ziyaado gaalada iyo nifaaqa munaafiqiintana kufrigooda hasii ziyaado mu'miniintana iimaankooda ha kordho weeyaan sidaasaa loo wadaa ah, ee maaha in lagu karaamaynaya ma aha xadaana shihaab binu cabaad alcabdi xadaana ibraahim bn xumayd alruaasi can ismaaciil bin abi khaalidin can qays bin abi xaazimin can muqiirata bni shucba qaal maa sa'ala axadu nabiya qofna nabiga ma weydiinin calayh salaam buu leeyahy can idajaali masiix dajaal akara iga badan aniga mimaa sa'altu waxaan weydiiyey intaa nabiga aniga weydiiyey dajaal qof weydiiyey saxaabada kuma jiro qaala nabigaaba wuxuu yidhi markii dambe wamaa yunsibuka minhu maxaa kugu dhibaaya maa yutcimuka ninkan maxaa kugu dhibaayo oo iskugu dhibaysaa innahu laa yaduruka kumaba dhibaayee ku dhibi maaye maxaa iskugu dhibi adi inuuna soo gaaraynin buu nabiga calayh salaam uu og yahay ama uu maarata loo waxyooday ama maahe adigoo kale dadka looga cabsanaba tihiide inahu laa yaduruk qaala qultu waxaana ya rasuul allah inahum dadku yaquuluuna waxay leeyihin ina macahu acaama walanhaar wuxuu wataa cunto iyo wadiyaal biyaah qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi huwa dajaal ahwaru waa xaqiiran yahay cala llahi cinda allahi ilahi agtiisa min dalika arrinkaasi in loo siiyo takriim iyo muxuuha qadarin in loo siiyo ilahi agtiisa waa ka xaqiiran yahay qiimaha lama joogo ee masalada waa masalatu alimtixaan walibtilaa waay ikhtibaar weeyaan qala xadana sulayd bn abi wrs xadana hushaym bn bashiir can ismaaciil bn abi khaalid can qays can mugiirat bn shucba qaal maa sa'ala axadu nabiya qofna nabiga ma weydiinin calayh salaam can ildajaal akara ka badan mima sa'altu inta aniga weydiiyey qaala nabigu wuxuu yihi wamaa su'aaluka su-aashaada maxay tahay adiga weydiinaysa balcad sheedhal su-aashaada way badan tahay dajaale qaala qultu waxaan ihi inahum yaquuluun waxay leeyihin ku weydiinaya macahu jibaalu min khubsin buuracan jeeraha buu wataa yakibisa iyo walaxmul hir buu iska wataa wanahrun iyo wadi min maan biya oo dadka raac uu siinaya dadka kale waa u diidi qaala nabigu wuxuu yidhi huwa ahwanu cala allah ilahay agtiisa waa ka xaqiran yahay dajaal min dalika in arrinkaa loo siiyo takriiman ee waxa isaga waa wax imtixaana weeyaan lagu imtixaamayo wey intaa nabiga loo sheegin weeye qaar baa saas yidhi oo arrintaa ma jirto waa intaan loo sheegin kadibna waa loo sheegay sala allah alay wasalam inuu wato imtixaan weeyaan xadana abubakr bn abi shayba wbn numayr qaala xadana wakiixa waxadana isxaaq bn ibrahim akhbarana jarixa waxadana ibn abi cumar xadana sufyaan xaw xadana abubakr bn abi shayba qaala xadaana yaziid bnu haarun xaaq waxadaanii moxamed bnu raafic xadaana abu usaama kulluhum can ismaaciil bihada alisnaad naxwu xadiidi ibraahim bni xumaydin wasaada fii xadiidi yaziidin faqaala lii ay bunaya wiilkaygiiow ay bunay nabigaa kule maxaa arrinta iskugu dhibaysaa ay bunay baabun fii khuruuji dajaal wa mukduhu fi lardi soo bixidiisii ardada inuu joogaayo afartan wanusuuli ciisa wa qatlhu iyaah ciise oo soo diloo dilay wadihaabu ahli lkhayri ehlilkhayrka waliimaan inay tegi doonaan dadka ehluliimaanka wabiqaa'i shiraari nnaas dadka kuwa ugu shar badan inay soo hari doonaan wacibaadatihim alawthaan asnaamta inay caabudi doonaan wanafku fi suur suurka ayaga lagu afuufi doono wa bacun kadibna lasoo saari doono min alquburi qubuurta man fi lqubur bacun soo saaridda man fi qubur lasoo saari doono intaasoo dhan buu musan iyo u baabaystay oo soo socota xadaana cubaydullah bn mucaad alcambari xadaana abi qaal xadaana shucba can nucmaan bn salim qaala samictu yacquub bn caasim bn curwata bn mascuud ahaqafi yaquulu samictu cabdallah bn camr wajaءahu rajul cabdulahi bin camar baan maqlay walxaal jaahu rajulu nin uu u imaaday oo faqaala ninkiibaa wuxuu yidhi maa hada alxadiiu cabdulahi bin camarow muxuu yahay axaadiisan alladii tuxadiu aad warramaysa bihi axaadiistu xadiitan sheegi oo taquulu aad leedahay ina saacata taquumu way dhici doontaa ilaa kada wa kada waxaya markii la arko arrimahan xaggeed ka keentay faqaala subxaana allah cabdulahi bin camar wuxuu yidhi maanaad iga sheekaysan tahay subxaana allah aw laa ilaaha ila allah buu yidhi aw kalimata naxwahuma labada wax lamiduu ku hadlay laqad hamamtu waxaanan hamiyoon damcay allaa uxadida axadan qofle inaan u sheegin shayan wax abadda werigayba haddaaba idan shakisantiin cilmigaa iyo waxaan soo xumaaray kaana yaktubu xadiia isaga wuu qori jiray abu hurarana korku ka xifdin jiray marka nin xadiid badan buu ahaa inaanan wax dambaba sheegin baanan damcayba warkana iga shakiysteen inamaa qultu anugu waxaan idhi uun inakum satarawna waxaad arki doontaa bacda qaliil muddo dhow kadib akhiru zamaankii lamama sii foge amran amar cadiiban weyn baad arki doontaan oo ay ka mid tahay yuxaraqu lbaytu kacbadaad aragteen baa la gubi doonaa kacbat lmusharafa waqad xasala dalika arrintaa way dhacday oo yaziid binu mucaawiya dagaalkii uu ku qaad cabdulaahi binu zubayr xajaaj binu yuusuf iyo kayrkii ay kasoo hogaaminayeen manjaniiq baa la yidhahdo munaafiicoo kalea ayaa lagu galay kacbada markaasay dee qaarkeed gubatay oo dabka kacay burbur baa gaaray waxaan soo marray xadiidkii dheeraa cabdulahi binu zubayr uu dhihi jiray dib aanu hagaajinno <clears throat> nabiga ka sheekeeyey wayakunuwaxaa imaan doona arrin kale wayakunu fitan kale arrimaha baan ka sheekay uma qaal warkaasoo dhan nabigaan ka maqlay uma qaala qaala rasuuluullah nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi oo kamida waxaan maqlay yakhruju dajaal baa soo bixi doona fii ummatii ummadayda dhexdeeda fayamkutu arbaciina afartan beri buu joogaya laa adrii moogi arbaciina yowman afartan maalmood inay tahay oo arbaciina shahra afartan bilood inay tahay oo arbaciina caamna afartan sana inay tahay ma garanaayo laakiin waxaa soo marray bilaa shakin arbaciina yowm inay tahay oo weliba afartankaa maalmood ay kala duwan yihiin yowmin ka sana wayowmin ka shahrin wayowmin ka jumcatin ayaamihi ka ayaamikum waa ka soo maray xalayto fayabcau allahu ciise bna maryam nabi ciise oo ilaahay soo dirayaa kaannahu asagoo u eg curwatu bin mascuud athaqafi ninkaasuu u eg yahay fayadlubuhu markaasuu dajaal buu raadinayaa fayuhrikuhu waa dirayaa uma yamkuu nnaasu dadku waxay nogaanayaan ciise markii uu soo baxa kadib sabca siniyo toddoba sano laysa bayna inayn laba qof uuna u dhexaynin cadaawa oo cadaawaah dad mutaxaabiina fillaah quluubtooda isku furan cadaawad ka dhexaynin toddoba sana nabad ugu wada noolanaya uma yursilu allahu riixa ilaahay dabeel buu soo dirayaa baaridatan qabow min qibali shaam xagga shaam ka timid falaa yabqaa hari maayo calaa wajhi alardi ardada korkeeda axadun qof muslimahu fii qalbihi qalbigiisa midqaalu daratin quraanjo qadarkeedu min khayrin khayra ku jira ow iimaanin iimaan qof uu ku jiro ilaa qabadatu dameeshaasaa qaadaysa oo nafta ka qaadi xataa low anna axadakum midkiin dakhala hadduu galo fii kabadi jabal buur beerkiisa buur hadduu gudaha u galo la dakhalatu dameesha way ugu gelaysaa calayhi korkiisa xataa taqbidahu ilaa nafta ka soo qaato oo boodka iyo geeridu meel looga baxsan karo ma jirto walow kuntum fii buruujin mushayada qaala samictuha min rasuuli illaah warkaa nabiga calayh salaam baan ka maqlay jir cbdullahi camr bin caas wa huwa saadiq saxaabiyun jaliil wey yarwi can saadiq lmasduuq rasuulka calayh salaam wasaxaaba kulluhum cuduul saxaabada nabiga calayhi salaam dadka rijaalu isnaadka ah marka laga hadlaayo dadka la fiiriyo ee baxdiga iyo nadarka u baahan iyo taxqiijinta kuma jiran ayagu ayagu musakuuna bitaskiyati illahi caza wajal bitaskiyati rasuul nabiga iyo ilaahayba waa taskiyeeyeen oo radiallahu canhum waraduu dadka la yiri wey marka iyagu lama baahnaba xataa qaala nawowi raximah llah jahalat saxaabatu laa tadur liannahum cuduul kulluhum cuduul weeyaan qaala fayabqa shiraaru nnaas dadka kuwood markii mu'miniintii tagaan oo nafta laga qaado yabqaa waxaa haraya sharaaru nnaas dadka kuwa ugu shar badnaaba haraya ayadoo fii qifati dayr shimbir iyo shimbiro fudeedkood leh waa xalaami sibaaci duwaag iyo duurjoogta caqligooda leh dad aan duwaag dhaamin oo shimbir dhaamin xagga fudeedka sharka iyo xumaanta ay uku fudud yihiin oo u ordaayaan shimbirahay u xagga maaragtay cadaawadda iyo dhibaatada iyo iscunkana duwaag bay u fii khifati dayr shimir fudeedkiis iyo wa axlaami sibaaci duwaag caqligiis bay leeyihiin laa yacrifuuna dadka noocaasa ma aqoonsanayaan macruufan wax macruuf la yidhaahdaba mana garanayaan ismana farayaan walaa yunkiruuna inkiri mahayaan munkaran xumaanna mama inkirayaanoo bannaankay la taagan yihiin fayatamahalu lahum shaydaan shaydaan baa marka fursad meesha ka helaya shaydaan baa isku ekaysiinaya qofbuu iskaga soo dhigaya sheekho duub weyn fayaquulu wuxuu ku leehay alaa tastajiibuun maad i ajiibtaan oo ma miina i ajiibeen maqashaan fayaquuluun waxay leeyihin famaa taamuruuna ku ajiibna maxaadna amraysa ilaa dadku ru'asaa iyo madax iyo culamo wa iskaga baahayey mar walba famaa taamuruuna maxaadna amri fayamuruhum wuxuu amrayaa bicibaadati alawfaan asnaabta dib loo celiyo in la layidhaha aabbayaashiin iyo awoyaashiin waxay aabudi jireen ayaan dib u soo ceshanaynaa hidiya dhaqankii ayuu leeyahay wahum fii daalika dadkuna xaaladdaa markay ku sugan yihiin ee amminka shirki iyo gaalnimo loo durbaangaraacayo daarun waxaa u darartay risquhum risqigoodii nicmo ilaahay bay haystaan ay haystaan waxaa u darartay oo u qulqulaysa oo u waasx noqotay risquhum xasunaa waxaana u wanaagsan cayshuhum noloshoodii markay alxamdulilah dhihi lahaayeen ee shirki iyo kufri ku noqdeen uma yunfaqu fi suur buunkii baa la afuufayaa falaa yasmacuhu ma maqlaayo axadun qof ilaa asqaa liitan wa rafaca liitan marka buunka la afuufaayo adduunku sidan uu dhaqan yahay suuqaqi baa jira xoolihii baa jira geeri baa la waraabsan duun dhaqanba buunka lagu afuufaya marka buunka hore lagu dhammaanayo falaa yasmacuhu ma maqlo ka u axadun qof ilaa ashqaa wuxuu raaricin liitan dhinac luqunta ka mida wa rafaca liitan dhinacna uu kor yeelaya qofkaas hadduu dhacaayo dhinacu u dhacayna waa raariciyey dhinacii kalena kor buu kacay marka gabbaada odhanah waa wada daabanaya wey ilaa ashqaa liitan buu raaricinayaa dhinac wa rafaca liitan luquntiisa dhinaceedana kor bay martay oo kor buu qaaday qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam wa awalu man yasmacuhu qofka u horreeya buubta hore maqlaaya rajulun weeyaan buunka maqlay ninkaasoo yaluudu malaasaayo xawla ibilihi geeriisa darkii ka cabirahayee nin malaasaayo hagaajinaya qashinka ka saaraya o isku diyaarinaya geel inuu soo horto ninkaasaa uga hormaqli qaala fa yascaqu waa suuxaya waa dhacaya wayascaqu nnaas dadko dhanna waa wada daadanayaan uma yursilu allah ilahay wuxuu soo dirayaa muddo kadib afartan sano waa la yidhi aw qaala yunzilu ilahay wuxuu soo dejin allahu ilaahay madara roob kaannahu aad mooddo adallu aad mooddo wax oo titifqa iyo xagaayada markuu roobka xilli qabool ugu jiro subaxdii oo kale waxa geedaha iyo ka muuqda oo kale ayaa waxaa la dal la yidhaahdaa kaannahu dal sida dalli oo kale ka maniyi rijaali baa soo aroortay ragga munidiisoo kale waxa ayaa cid ka soo da'aya aw idil ama dilli dilligaas isaga waxaa weeyaan shaki baa iyo ku imaadaye waa marjuux weeyaan dalligaasa waxaa weeye yaa saxa nucmaanu shaaku nucmaan baana shakisan shakigiisa marka adallu waasaa xoog badan fatambutu minhu waxaa soo dhalan minhu min adalli roobkii soo titifqay waxaa ka soo dhalani ajsaadu nnaas dadka jidhkiisii waa roob dadka ku dhalanayo roob cawska iyo dooga uu ku dhasho sooma aan jirin roobkan maanta waxaa ku dhalan dadkii xawaalaha galay ee lafalafoobay cajwudada marka ka soo haray tanu ku daaya kuwaasa soo dhalanaya dadka waa soo dhalan inyaryar buu soo dhalanaya markay isku hagaagaanna ruuxdii baa lagu soo celinaya iyo naftii intii buun kale la afuufo uma ka bacdu yunfaku waxaa la afuufaya fiihi buunkii alukhraa mar kale faidahum waa kii lagu soo noolaanayay faidahum dadku qiyaaman waaba wada taagan yihiin mid walbaba indhuhu taagaya waa istaagan yahay oo wuxuu leeyahy man bacaa min alqadira bannaanka loo soo wada istaagay yanduruuna waxay fiirinayaan waxaa lagu samayn doona xaggiyo xaggaa loo fiirinaya uma yuqaalu waxaa laleeyahay yaa ayuha naasu dadow halumma ilaa rabbikum dhawaaqaasa dhacaya kaanahum ilaa nusbi yuufiduun markaas intii la dhawaaqo yaa meel meeshaana wax taagana moodo yaa lagu didaya hawuu lagu dhahayaa halumba soo kaca ilaa rabbikum rabbigiin aada waqifuuhum baa laleeyahay malaa'igtiina istaajiya dadka innahum mas'uuluuna waa la weydiinaya qof walbaba intuu adduunka joogay wuxuu sameeyey khayr iyo shar baa laysa su'aali doonaa xisaabtii baa bilaabanaysa qaala uma yuqaalu waxaa laleeyahay akhrijuu bacda annaar soo saaraa kooxda naarta marka hore aadam baa laleeyahay akhrij bacda annaar min kulli intii lasoo saarayba malaigta waxa leeyahay kaxeya akhrijuu bacda annaar fayuqaalu waxaa leeyahay min kam meeqa fayuqaalu min kulli alfin kunkii qof miatin wa tiscatan wa tisciin sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal qof ayaa ehlunaar ah ehlunaarka badan qaala fadaaka yowman waa maalin maalintaasi dhawaaqa iyo cilaanka uu baxo dadkao dhan wada naxaan maalin weeyaan yajcalu wildaana caruurta uu yeela noqonaayo omu ilaah ka yeelayo shiiban kuwa cirooday ilmihii yaryaraa ayaa ciroodaya wuxuu ahaanaya ilmihii yaraa shiiban waxyaalaha keenay ka mid tahay hawriga iyo shidada iyo dhibaatada iyo fikirka iyo murugta waxyaalaha soo dedejiyay ka mid tahay wadalika yowma yugshafu waa maalinta la faydi can saaqin saaqillaahi ilahay saaqiisa subxaana wa tacaala can saaqin ilaahay saaqiisa subxaanah uu faydi wayakshifu canhu lxijaab xijaabku uu iska faydaya subxaanahu wa tacaala saaqun yaliiqu bijalaalihi wacadamatihi laa nukayifu walaa numail walaa nushabih calaa xaddi qowlihi subxana laysa kamilihi shay wahuwa samiicu lbasiir ihbaatun wanafyun waxaan ilaahay u ibaatinaynaa maa abata linafsihi waabata rasuulu sal slam nafsahu wa ilahay naftiisa u ibaatisaga nabigiisa ku ibaatiyey waxaan ka anfinaynaa annahu laa shabiiha laa yushbihu khalqahu walaysa nadiira likhalqihi subxaanah inuuna shabahaynin xadaanii mxamed bn bashaar xadaana mxamed bn jaafar xadaana shucba can nucmaan bn salim qaala samictu yacquub bn caasi bn curwata bn mascuud qaala samictu waxaan maqlay buu le rajulan min qaala yidhi licabdilahi bn camr inaka adigu taquulu waxaad leedahay ina saaca taquumu ilaa kada wakada baa bahdaa xaggeed ka gadanta faqaal laqad hadamtu an laa uxadiukum bishay waxna inaan idiin sheegin baa manhamiyoon damcay inamaa qultu anigu waxaanun ina idhi inakum tarawna bacda qaliil muddo yar kadib amran baad arki doontaan cadiman weyn oo idinka hadda noolba fakaana xariiq baa ka kacbada oo la gubi doono qaala shucba hada ow naxwa ayuu sheegay qaala cabdullahi bnu camr qaala rasuulu llahi sala allah alay slam yahruju dajaal baa soo bixi doona fii ummati wasaaqa alxadiidi bimidli xadiidi mucad waqaala fii xadiidii falaa yabqaa axadun qofna ma hanayo fii qalbihi qalbigiisa midqaalu daratin quraajo qadarkeeda min maain iimaan uu ku sugan yahay ilaa qabadatu riixda iyo dabeeshaas qaadaysa qaala muxamed bnu jacfar xadana shucba bihada xadiid maraat intaasoo jeer buu ii sheegay shucba wa caradtu caleyh waana u bandhigay oo xadiidkan u bandhigi jiray kow mar kastana sidii inuu sugto buu yeeli jiray qaala xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana moxamed bnu bishr can abi xayaan can abi zurcata can cabdlaahi bn camr bn aaraam cabdulaahi bn camr bn caas qaala xafidtu min rasuuli illaah nabiga waxaan ka xifdiyey calayhi salaam xadiian xadiid lam ansahu aanan halmaamin bacdu weli sidaanu xifdisnahay samictu rasuul allah nabiga calayi salam baan maqlay yaquulu leh ina awala alaayaati khuruujan aayaadka tobanka ee isku xiga qiyaamaha ka horeeya kuwa ugu horeeya soo bixitaanka duluucu shamsi min maqribiha w qoraxdu ka soo baxdo meesha u dhacdo wa daaba daabada soo bixitaankeeda calanaas dadka bixi duxan xilli barqina <clears throat> yaa daabad soo baxaysaa jasaasada imaan doontee dajaal waa la yidhi marka daabadaas soo baxaysa markaasay dadka calaamaynaysaa oo wixii gaalaba gaal bay ku qor wixii muslima muslim bay ku qoraysaa wa ayuhumaa maa kaanat labadaasi middii ahaato qabla saaxibatiha saaxiibteed ka hor middii soo baxdaa tal uqraa saaxiibadu laga soo horbaxayna midii kaleba calaa irihaa raadkeedii qariiban u dhowdahay labada midii horaysaba takalla kama foga wey way isuma socdaan waa duluucu shamsi iyo khuruuju daaba qaala waxadana maxamed bin cabdilah bn numayr qala xadaana muxamed bn cabdilah bn numayr xadaana abi qala xadaana abu xayaan can abi zurcata qaal jalasa ilaa marwan bnu xakam bilmadiina marwan bnu xakam almawi madiine waxaa la fadhiistay alaaatu nafarin saddex nin saddex qof oo min almuslimiina ka mida waxbay ka dhagaysteen nin wuxuu ahaa amiirkaa ehlulxadiina wuu ahaa fasamicuu marka waxyaalaha waa lagu qabsaday fasamicuu waxay ka maqleen wahuwa yuxadiu cala alaayaat asagoo aayaadka ka sheekeynaya iyo calaamooyinka waa weli imaan doonaa qabla qiyaama ana awalaha khuruuja isaga wuxuu yidhi marwaan midda u horrayso addajaal dajaal baa u horreeya faqaala cabdullahi bn camar wuxuu yidhi lam yaqul marwaan muunan sheegin shayan waxba waxba muunan sheegin qad xafidtu min rasuuli illah anaa nabiga ka xifdiyey marwa waa taabiciye xadiikan baan ka xifdiyey lam ansah bacdu aan weli halmaamin samictu rasuula allahi sala allah aleh wasalam yaqul fadakara bimilihi marka waxaa weeyaan labadahaasoo mar xaddaana asl bn cali aljahdami xaddaana abu axmed azubayri xaddaana sufyaan athawri can abi xayaan can abi zurcata ibnu jariir qaal tadaakaruu saaca saacadda qiyaamay ka sheekaysteen cinda marwaan marwaan agtiisa saddex faqaala cabdullahi bnu camar baa markii loo sheegay marwaan inuu yidhi waxaa horaystaa dajaal baa horeeya samictu rasuula lahi sal sl yquul bimidi xadiiin ba lamidkood muxanuuna sheegin inay daabadda soo bixi doonto xilli barqina baabu qisati aljasaasa jasaasada qisadeedii waa daabad sumiya jasaasa ayadaaba isku magacowdayba jasaase inay tahay masiixu dajaal bay u jaajuustaa oo wararka u soo aruuristaa asagoo meel buu ku goodoosan yahay o ku xidhan yahay xeeb ah oo xeebahaas shaam ah ayuu baddahaas ku xidhan yahay marka wararkii usoo reeraysaa way u qaraabtaa xadana cabdulwaari bn cabdisamd bn cabdilwaari waxajaaj bn shaacirin kilaahuba can cabdisamd walafdi lcabdilwaari bn cabdisamdin xadana abi can jaddi can xuseyn bn dakwaan qaala xadana ibnu buraydata xadanii caamir bnu sharaxiil shacbi shacabkee weeye shacbigaasi shacbi hamdaan laba shacab baa jire laba qabiil baa shacbiyi la dhahaaye ma shacbi hamdaan ba masoo shacbi ximyar taasuu ku kala saar rabaa shacbi hamdaan caamir bnu sharaxiil shacbi waa shacabkaas waa shacbi hamdaan walaysa shacbi ximyar ma aha buu ku leeyahy أنه سأل فاطمة بنت qays faadima binti qays alfihriya qurashiya radia allahu canha yuu weydiiyey caabi baa su'aal weydiinaya ukhta daxaaq ibnu qays adaxaaq ibnu qays walaashii wey wa kaanat gabadha faadima waxay ahayd min almuhaajiraati alwal gabdhihii u horreeyey soo hijroodeen nabiga madiina ugu yimid faqaala wuxuu yidhi caamir xadiiiinii waxaad ii sheegtaa faadimay xadiian xadiid samictiihi aad ka maqashay min rasuuli illah nabiga baana leeyahay ma rabo wax muxallaqa mamnuucdala munqaica laa tusnidiihi ilaa axadin mawquufna ma rabo mxuu aha maqduucna ma rabo laa tusnidiihi ha u tiirinin ilaa axadin qof hayrihu nabiga aan ahayn hebel saxaabi baa saa yiri adhihin nabiga bas igu tiiri xadiid marfuuc ila nabiya bas aan kaa rabaa fa qaalat waxay tihi lain shita haddaad doonto la afcaranna waan yeeli haddaad adigaba rabto xadiid marfuuc ila nabiy calayh salaam qof faqaalat waxay tihi nakaxtu ibna lmugiira waxaan guursaday ina mugiiraan guursaday wahuwa ina mugiirana min khiyaari shabaabi quraysh dhallinyarada reer quraysheed ka ugu wanaagsan buu ahayo maydin maalinta uu guursanayay maalinta uu guursanayey dhallinyarada reer quraysheed ragga ugu fiican ugu firfircoon buu ka mid ahaa hadduu guursaday fa usiiba waxaa la asiibay fii awali ljihaad jihaadka ugu horreeyey maca rasuul nabiga maciisa uu raaco ayaa lagu asiibay usiibadaasi ma aha in la dilay ou shahiiday maaha isaaba waxaa weeyaan duuna qatli aan dil ahayn wailaa ninkan gabadhan faadumaa waxay ku kala tageen alaaq bay ku kala tageen walaba dalaaqulbatti dalqadii u dambaysa ku furay isagoo yaman loo diray oo cali raacay ayuu soo furay waana soo marray kitaabu nikaax yaa ku soo marray masaladaasi iyo mudallaqada alaaa lagu furo hal lahaa suknun wanafaqa guri iyo nafaqa ma leedahay saddex bilood lagu furo waa kan soo maray xadiidka mashhuurkaa wey marka fa usiiba fii awali jihaad baa la asiibadaasi isaabatan duuna alqatli weeyaan waan dhaawacmay oo ammaantiisi bay hadda ku jirtaa intuunan furinoo lakala dhimanin dhallinyaro waa nin dhallinyarada ugu fiican a jihaadka u horreey ka qayb galay waa dhaawacna waa gaaray ayay ka wadaa falammaa ta'ayamtu markaan agoomoobay ta'ayamtudaasa xogoo ishkaala keentay marka inuu ka dhintay oo deen sidaa agoonley ku noqotay ayay ishaaraysaa walaysa kadalika sidaana ma oo xadiista kalea diidaysa marka ta'ayuma waxaa la dhahaa almar'atu alatii faqada zawjaha sawaan bialaaqin aw bifiraaqin biwafaatin ama ha ka dhinto ama ha furo dhaantu hadday nin la'aana noqoto ayima ayaa lagu magacaabaa ayima waa lagu magacaabaa garoob wey falamaa taayamtu haddaan garooboobay khadabani waxaa soo doonay cabdiraxmaan bin coof fii nafarin koox uu ku jiro min asxaabi rasuulilahi ka mida waxay soo maray abu jahm iyo mucaawiya inay ka mid ahaayeen usaamana u jiray kadib nabigu uu yidhi ama abu jahm fa ahaa alaa yadacu lcasa can caatiqi waaba mucaawiyata fasaluuhu laa maali lah labada waa nabiga alai slam uga cudurdaaray kuwa kalena sidoo kaleba oga hareen wakhadabanii rasuulullah nabiga alai salaam baa wuxuu ii doonay calaa mawlaahu mawlihiisii uu xoreeyey usaama binu zayda uu jeclaa wakuntu waxaan ahaa qad xudidtu tii loo sheegay oo xadiid baan maqalay ana rasuula allah calayhi salaam qaala inuu yidhi man axabanii qofka iyo jecelow falyuxiba usaamaha jeclaado xadiidkaana waan maqalay waxyaalaha reebay ka mid taha usaama markii dambe aan ugu qancay falamaa kallamanii rasuululah markuu nabiga calayhi salaam ila hadlay oo uu ku qanciyey qultu waxaan idhi amrii biyadika amarkayga gacantaadu ku jira nabi allow fankixnii ii guuri faankixnii ii guuri man qofkaad rabto ii guuri faqaala wuxuu yidhi intaqilii ilaa ummi shariik taqdiim iyo taakhiir xadiidka ku sugan kol haddaad soo martay kii hore kan waxba waad fahmaysaa intaqilii ilaa ummi shariik markuu leeyahay iyo marka uu nabigu leeyahay guurso uu saama yaa horeeya waxaa horeeya intaqilii ilaa ummi shariik gabadha ciddadiiba ku jirtaa gabadh muctado ciddo ku jirtana khidbo iyo guur iyo laguma soo qaado sariixa laguma soo qaadi karo saas darteed waxaa weeyaan marka hore orod soo cidda tirsuu yidhi ama xogow tacriidar oo u sameeyey oo wuxuu yidhi hadegdega markii ciddada ka baxdo intaasuu ku yidhi ama arrintan dambee qayaxan oo usaamo guursaa waa markii ciddada ka baxday kadib marka intaqilu ilaa umushariig aad wa umushariigna imra'atun haniya gabadh waxay ahayd hodan ah xoolo leh oo maralan saar reer ansaareeda waqiila min almuhaajiriin laba gabdhood baa jiray laakiin ansaartan udaatu muhaajiraha jirtay midaan lama jeedo gabar reer ansaareeda oo mushariik la yidhahdo xoolalaha jirtay cadiimat nafaqa nafaqadeedana ay weyntaa fii sabiillah ku baxays jidka ilaah iyo khayrka iyo biriga ayay ku bixin jirtay oo dadka dalabatulcilmiga iyo muhaajiriinta yay cunto siin jirta kaiiratulwalaa'im bay ahayd gabar weriibo badan cunto badan marka yanzilu calayha waxaa ku degi jiray addayfaan martida ku degi jirtay iyadoo xoolale iyo iyagoo gacan furan oo deeqsiya iyo isku darmatay dadku marka qofka noocaasa way soo doonanayaan oo way u imaanayaan faqultu waxaan idhi witi guriga aadoo halka ku ciditirso ayaa la yidhi faqultu waxaan idhi saafcalu waa yahay nabi allah waan yeeri haddii waan yeeri tahi oo dhaqaaqday faqaala nabiga ka daba wuxuu yidhi laa tafcali warkii aan kugu idhay ha yeelin ha aadin gabadhaas ina umma shariik imra'atun waa haweeney kaiiratun diifaan gabadh marti badan wey rag badan oo ajinaba guriga imaano martiya fa innii akrahu waxaa nacaya an yasquda inuu kaa dhaco khimaaruki hagoogtaada guriga adoo jooga sida xijaabka marka bannaanka loo bi markasta nagaan kartide inuu hagoogta kaa yar dhacdo oo yankashifa aw maraday kaa feerato can lugahaada oo fa yara dadka martida ay kuu arkaan minkii xaggaada bacda maa takrahiin waxaad nacayso oo cawradaada jidhkaada kamidayna gabadha wanaagsan mararta ina arkee waxyaalaha ina isha kaga dhacdo ku arkaan baan ka baqi oo arrintaas iskudhac u dhaco walaakin intaqilii waxaad u guurtaa ilaa ibni cammiki ina adeerkaa aad cabdulaahi ibnu camar bnu ummi maktuum ninkaa aad arrintaas xaggaas aad sababta loo wareysanayana gurigeedii ka sheegatay oo tidhi cabsina waa ay haysaa reerkii ninkaa asagaa ah ee furay ninkaa wuu soo furaye reerkiina waa heshiin waayeen marka ibnu maktuum oo indhoolaa oo saxaabigii nabiga muaadinka noqday wa rajulun waa min bani fahrin iyo bani fiihriya fiihri qurayshin oo ayada laftirkeeda ay ahayd qoyskaas fiihri ba isla tihiin wa min albadni aladii waa jiribkii hiya faadumada minhu ay ka dhalatay faintaqaltu ilayhi waxaan ku wareegay bay tiri cabdulahi bn amr eh, ninki la yihahdo cabdulahi bnu camr bn ummi maktuum ayaan ku wareegay falama inqadat ciddatii ciddadooda markay dhammaatay samictu nidaa almunaadi ciddada kadib baa marka usaamo guurso halkaas weeye marka intaas waa qisadii ku saabsaneed kitaabu nikaax iyo dalaaqi arrintaas ku saabmarraye hadda waxaa weeyaan qisadii ku saabsaneed dajaalka sheekayntiisa iyo jasaasadii halkane ka bilowday madkhal ka dhiganaysay falama inqadat ciddatii samictu nidaa almunaadi qof dhawaaqayaan maqlay munaadii rasuulilaahi baan maqlay sala allah alay wasalam oo yunaadii dhawaaqaya asalaata jaamica asalaata mansuuban cala liqra jaamicatanna xaal ama asalaatu jaamicatun ayadaa waa la dhahaa salaadu waa mid dadka jamcinaysee imaada ama asalaata uxduruu salaata soo xaadira jaamicatan xaala kowniha jaamica ay tahay somaal salaada kolada waqtiga aadaanka aan la joogin aan la gaarin oo dadka raba in laiskugu yeero asalaat aljaamic baa la leeyahay fakharajtu waan soo baxay ila almasjidi masaajidkii baan soo aaday aadaanka dii la gaaro laaadan fasallaytu maca rasuulilah nabiga maciisa cala salaam baan tukaday fakuntu fii safi nisa haweenka safkoodaan ku jiray allatii safkii tali duhuuri qowl ragga dhabarkooda safka la xidhiidha waa safka u horreeya haweenka raggana safka u dambeeya ayay is arkaayaan halkaasaan istaagay halkaasaan galay falamaa qadaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam salaata salaadiisii markuu nabigu bogay jalasa cala mimbari mimbarkii buu nabiga ku fadhiistay wahuwa yadxak isagoo muusoonaya qoslaaya qahqah ma aqoonin xogoo muusoon iyo dhoolo caddayn nabiga cala salaam farax ka muuqata ayuu mimbarka ku fadhiistay faqaala wuxuu yidhi liyalzam ha laazimo ha fadhiya kullu insaanin qof walba musallahu meeshuu ku tukada ha fadhiya war baa jira cusubsaaka uma qaala wuxuu yidhi tadruuna ma ogtihiin lima jamactukum waxaan inii soo aruuriyey ma garanaysaan oo xilligaas salaadaas sunnaas ka noqon kartaa dadkii la soo aruuriyey maa laga rabay way noqon kartaa lima jamactukum qaaluu allahu warasuulu aclam ilaahya rasuulkiisaa garanaya qaala wuxuu yidhi maa jamactukum inima soo kulmin liraqbatin wax raqba ah oo hadda aan inagu boorinaayo oo fadaa'ilacmaal iyo wax raqbo aan raqaa'ib iyo raa'ib weeyaan xoof iyo raja marka hadda raqba inaguma yeelin walaa lirahbatin wax cabsi ahoo hadda lee ka kacayo meel baa la aadi iyo dagaal iyo wax saasoo kalena inaguma yeelin cabsina inaguma yeelin walaakin jamactukum waxaan idiin soo kulmiyey lianna tamiima daari ninkaa tamiim bin daari la yidhaahdo kaana rajula nin buu ahaa nasraaniyan diinta nasaarada kiristaankaa ayuu ku jiri jiray xaggaada baytulmaqdis i dhulka shaam buu joogi jiray fa jaa'a waa yimid fabaayaca nabigu lama baayacoodayoo waa aslama waa islaamay muslimiintiibu buu ka mid noqday heshiiskii nabiga calayh salaam iyo ahdigii saxaabadu ay geli jireen waxadaanii wuxuu ii sheegay tamiim xadiian xadii waafaqa waafaqay alladii xadiidkii kuntu uxadiiukum aan hadda ka hor iniga sheekeeyey can masiixu dajaal masiixu dajaal waxaa iniga tilmaamay oo dhan ee waxyiga iigu yimid asaga indhuhuba soo saarayoo ninkii masixudijaana warka wadaa yuu ka wadaa marka uu la gaal buu ahaa laakiin marka dambe xadiidka nabigu akhraya waa saxaabi gaalkuna warkiisa uu soo naqliyo waktiga uu gaalka yahay waxaa laga qaadi karaa marka dambe uu noqdo muslim baa laga qaadi karaa oo waxaa kala duwan waqtu taxamuli iyo waqtuladaa baa kala duwan waqtu taxamul qofku wax kastaba uu noqon karaa laakiin cinda aladaa waxaa weeyaan in ja'akum faasiqun binabain fatabayanuu laabudda inuu yahay qof oo caadil ah daabitahu hiqa waa inuu yahay marka dambe waa abu sufyaan qisadiisii oo kale markuu hiraqle u tagay isagoo gaala kadibna muslimiinta u sheegay markuu islaamay xadaanii wuxuu ii sheegay annahu rakiba fii safiinatin ninka tamimudaarmira inuu doon fuulay baxriyatin badda loo isticmaalo baxriya loo nisbeeyey doomaha qaarna waa nahri oo webiyaasha wey waa baxri oo badda wey mid baxri oo fuulay maca alaaiina rajulan soddon nin oo min lakhmin qaws reer lakhmi wa judaan lakhmi iyo judaan labadaa qaws soddon nin oo ka kooban sayla ka mid yahay ayuu la saaraa doonta hadday doontii fuuleen fa bihim waxaa ku ciyaartay almawju baa ku ciyaaray hirki baa ku ciyaaray xilli baddu ay kacsan tahay ayay la kulmeen shahran bil yay falbaxa badda ku jireen oo hirku ugu ciyaaraya dambakutu almeel u waxayn hada meel uma kadib ugu dambayntii arfaw waxay u dummeen ay laja'u waxay u dummeen ilaa jaziiratin meel jaziirao filbaxri badda ku dhex taalla badda dhexdeeda meel biyuhu ay ka kala tagaan oo taaga oo dhul ah ayaa iskaga dhex taalla jaziira saas weye xaggaa badibaa ka jirta xaggaana baddi ka jirta halkaa jaziirada ayay markii dambe u dhibaatoodeenoo ay u dumeen xataa maqriba shamsi ee ilaa maqribi shamsi qoraxda markii sii dhacaysay iyo halkaa ilaahay siiyey markaasi fa jalasuu waxay ku fadhiisteen fii aqrubi asafiina safiinada iyo doonteed ay wateen aqrubkeedii aqrubku waa jamcu qaarib qaaribkuna waxaa weeye asufur saqiira doonta weyn dooma yaryar oo lagu adeegto oo jazaair mxuaha jasiirooyinka iyo meelaha iyo qof intii loo dirsado dhan wax soo qaadiyo ayaa jirta marka kuwa yaryarkaabay laashashka yaraabay ku degeen si ay maarata bannaanka ugu baxaan taweynna ay u fadhido meeshan xeebta ah fa waxay ku fadhiisteen fii aqrubi safiina safiinadii iyo doontii muxuuha qaaribkooda doomahoodii yaryarkaha ayay ku fadhiisteen wa qiila aqrubu safiina ay maa yuqaaribu ila albar doonta xagga barriga meeshii u dhoweeda geeskeedaha xagga barrigeed ayay ku fadhiisteen waa la yidhi kaara ka fiican fajalasuu fii aqrubi safiina doontii aqrubkeedii jamcu qaarib qaaribkuna waa doonaha yaryarkaa ee lagu adeegto wey kuwiibay intay bay deena ku baxeen midda yartaa meel midda weyn ayna mari karin ayay ku gaarayaan tan weyn waxay u baahan tahay mar walba meel moola ah ay ku socoto ayay u baahan tahay doonta weyn tan yarra waxaa waa iska saxan yaroo biyihii bay ku dhaafinaysaa yaraabaad ku mari ilaa dhulkii bay ku tegaysaa fadakhaluu jasiira jasiiradii iyo dhulkii jasiirada ee u dhexeeya badda dhexeedaha ayay galeen falaqiyathum waxaa la kulantay daabatun daabad wax socda oo ahlabu haddana dadan kaiiru shacar ahlabku waa tafsiirka kaiiru shacrigaasa ku fasiraya kaiiru shacri waa tafsiiru ahlab ahlabkaa wey wax ahlabun wax shaash leh oo muxuu ahaa qafilan kaiiru shacri timo badan oo socday umbay la kulmeen laa yadruuna ayna garanaynin maa qubuluhu hortiisa waxay tahay min duburihi aan ka garanayn hor iyo gadaal aan la kala garanayn xagga qubulka horta hore iyo xagga duburka gadaashi dambe waxaan la garanayno isagoo dhan bashaash iyo timo kiria qaabila ayaa lagu soo baxay min karati shacri timaha badnidoo darteed yaan loo garanaynin maa qubuluhu min duburihi loo kala garanaynin faqaaluu waxay dhaheen waylaki maa waa wax daabadoo hadli haddana oo hadlaaya insaan wey saas noqdoo shaash ahoo ninkan iskaga shaqeeya marka waylaki maa maxaa tahay inkaar ku dhacday maxaa tahay faqaalad waxay tihi ana aljasaasa jaasuusadii baan ahay qaaluu wamal jasaasa maxaa la dhahaa qaala waxay tihi ayuha alqowmu qowma war badan aniga idiima hayo indalaquu war haddaa rataa makixiya ilaa haada rajuli ninkaas fi dayri ku jira dayrka waxaa la dhihi jiray guriga sawmacada ee nasaarada iyo raahuroobaanta ay ku jiraan baa dayr la dhihi jiray hadda waxaa loo wadaa alqasr ilaa haada rajuli fi dayr guriga qasrigaas iyo gurigaa ninka ku jira ee makixiya alaadamee soo kaca fa inahu asagaa ilaa khabarikum warkiinna bilashwaaqi aaba u xiisaysane asaa warkiinna u xiisaysan oo shooq iyo hulow qof u walaysala oo raadinaya meesha ku goodoonsane soo kaca qaala wuxuu yidhi tamiim lammaa samad markay noo magacawday meeshan cidlooda lanaa annaga rajulan markay noo magacawday yaan fariqnaa cabsannay minhaa ayadu baan ka cabsannay an takuuna inay tahay shaydaanatan shaydaan inay shaydaantaan ka baqnay waxaan showgaaba quulkii dadka baadiyeydhigin jiray ayaan isniri qaala fandalaqnaa tagnay siraacan nagoo degdegayna xataa dakhalna dayra dayrkii iyo gurigii baan tagnay fa idaa waxaa ku dhex jira acdamu insaan qof aanana qofka ugu weyna qirada ra'aynahu aanana naqadu weligaana khalqan xagga abuurka wax intaa lee waneefo xoog mudanana ayaa meesha ugu tagnay wa qof aan aragna qofka ugu adkaa wiaaqan xarka lagu xirxiro qof xarka lagu xirxiro oo silib lagu xiro qofka oo aragna ki ugu arkaa aad baa saana loo silsiladeeyey yaa meeshaasaa ku silsiladaysan majmuucatun yadaah labada gacmood xataa ma furna majmuucatun yadaahu labadiisa gacmood baa la aruuriyey ilaa cunuqihi luquntaasaa loogu xidhay maa bayna rukbatayni labadiisa low ilaa kacbayhi ilaa cirbaha iyo anqawyahana bilxadiidi birba loogu duubay asagoo dhan waa figaysan yahay qulnaa waxaan idhi weylaka maa warinkaarbe maxaa tahay qaala wuxuu yidhi qadartum waabad karteen calaa khabari warkayga maa anta waxbaaan ku degdegeen waxaan ahayo warkaygee haddaabad ii imaateen maanta inaad warkayga heshaan awood baan ilaah idiin siiya waabad imaateen qad qadartum waad karteen calaa khabari aniga khabarkayga inaad heshaan ee ogta u kaadiya oo faahbiruuna idinka ii warrama maa antum idinka waxaad tihiin kayga waa idin dambayn doonaaye faahbiruuna maa antum qaaluu waxay dhahen naxnu unaasun dad baana min alcarabi caraba rakibnaa fii safiinati doon soo raacray baxriyatan badda loo dhisbeeyey fasaadafnaa albaxra baddiga waxaan la kulannay xiina koortii ay ikhtalama baxtu ay kacsaneed xilliga badda ay kacsan tahay ikhtalam ay tamuuju mawjaha ay hirkeeda uu kacsan yahay ayaan la kulannay falaciba bina almawju hirkii baan ugu ciyaaray shahran bilkaamila yaan badda ku dhex jirray uma arfa'na waxaan u dumanay ilaa jasiiratika jasiiradaada haadiyatana fajalasnaa waxaan fadhiisanay fii aqrubiha aqrubteeda iyo muxuu addoomaheeda yaryaraa fadakhalna jasiira kusoo gallay jasiirada kusoo gallay falaqiyatnaa waxaa nala kulantay daabatun daabad ahlagu ayadoo dhan bedelan kaiiru shacri fan badan laa yujri aan la garanayni maa qubulu hortiisa wuxuu min dubulihi gadaal ka yahay lama garanaayo min kadrati shacri timabadni darteed baan laa yujri maa qubuluhu hortiisa min dubulihi aan laga garanaynin faqulnaa waxaan idhi weylaki maa anti maxaa tahayoo faqaalad waxaynugu tiri amalgasaasaan ahay qulnaa haddaan idhi amalgasaasa maxaa la dhahaa qaalad waxay tiri icmadu u qasta ilaa hada rajuli fii jayl ninkaa gurigaa ku jira aada fa innahu asagaa ilaa khabari kumarkiini bilashwaaq u xiisaysane waxa oo dhanay ku soo celiyaan hadda waxaad cabsidaa ka keento <laughs> wixii o dhan ba soo celiyeen fa aqbalnaa ilayka adaan ku imaanay sayacano degdegayna wafariqna waaban cabsannay wafazacna waa argagaxday minha xayawaanka noocana walamna man aamin kamaana noqonin an takuuna inayna noqoto waxaan shaydaanatan shaydaan baan ka baqnay ee ma warran faqaala asaga wuxuu yidhi akhbiruuni waxaad ii sheegtaa can nakhri baysaan beertii timirtahee baysaan iga warama waa nin dhulka laga soo qabtay oo meesha lagu xidhay min allahi baa laga soo qufuray wax xidhay rabbi xagga ilahi baa laga xidhay malaa'ig waxaa isku tirtaan mare meeshaasaa lagu xidhay dajaal weeye hadduu ibnu sayaadka ahaana de reer maduunimahanja dhulku waa yaqaan haddii kale waa dajaal mina dajaajila oo meelahaas laga soo qabankaa xilligaas halkaas lagu xidhay wakhtigiisa uu sugaya baysaan beerteedii ka warrama qulnaa waxaa nidhi can ayi shaaniha baysaan shanigeeda shu'uun badan baa jirto iska waraystee dhinaceebaa tastakbiru naga warsanaysaa waa dhinac dhinac naga warsanayso ma wixii ka baxay ma biyaheedi maxa naga warsanaysaa qaala wuxuu yhi asalukum waxayna weydiina can nakhliha baysaan beeraheedii timirtaha hal yumiru ro midho ma ka imaadaao ma midhaysaa oo midho ma ka soo baxaa baan weydiinaya qulna low waxaan ku niri nacam way midhaysaa qaala ama inahu yuushiku waxaa dhow anlaa tumira inay midho ka soo bixinoo geedahaas ay qallasho midhaba ka soo bixi waayaan yaa dhow akhiru zamaan qaala akhbiruuna waxaad ii sheegtaa can buxayrati dabariya badii dabariya ee cumaan iyo urdun ku taallay ka warraba weli biyo ma leedahay qulnaa can ayi sha'niha tastakbiru xaggeedna waraysanaysaa oo su-aashu xaggeen si khaasa oo ujeedaa qaala hal fiiha maahun biyo ma ina weydiiyey qaaluu waxay leeyiy kaiirat lmaa waa biyo badan taha qaala amaa ina maaha biyaheedu yuushiku waxaa dhow an yadhaba inuu tago juju maajuuj waa fuuqsan doona waa <coughs> soo maray <coughs> qaala akhbiruunii waxaad iga warrantaan can cayni zuqar ishii zuqar ka warrama qaaluu waxay dhaheen can ayi shaaniha shaanigeedii umuuraheeda ku xeeran xaggee dhinaceebaa tastaqbiru naga warsanaysaa qaala hal fi lcayni maa ishii weli ma durduraysaa durdurkii biyaha weli ishii biyihii ma wadaa oo ma maaxanaysaa suaawata koobaad wey su-aasha labaad wahal yazracu ahluha dadkeedi ma abuurtaan bimaai bimaa'ilcayn isha biyaheeda ma ku abuurtaan beerihii weli qulnaa nacamu waxaan ku nihi nacam haa sidii baa loo abuurtaa dhulku waa camiro yahay hiya kaiiratulma waa biyo badan tahay wa ahluha reerkii dadkii degaanaanaya yasrucuuna min maayaha way ku warawsadaan oo beeraha ku abuurtaan qaala wuxuu yidhi akhbiruuna waxaad iga warantaan can nabiyi alummiyiin nabigii nabiyulummiyi huud ba saa ugu taqaana lummiyiin muminkiina loo soo diray mid ahaan maa facal wahuwa rasuulu llahi ila annaasi kaafa raxmata lilcaalamiin sala allahu alayh waalih wasalam can nabiyi ka warran maa facala muxuu sameeyey qaaluu waxay dhaheen qad kharaja waa soo baxay min makata wuu ka soo baxay wa wuxuu soo degay biyafriba madiine ayaa yafriba la dhihi jiray halkaasuu soo degay qaala wuxuu yidhi qaatalahu alcarabu carabma la dagaalantay qulnaa nacam haa marka waa nin la xidhay qabla intaa waxaasoo dhan bilaaban ka hor baa la xidhay ibnu saa'id maba noqon karo qulnaa nacam haa faqaala kayfa sanaca bihim seebuu ku sameeyey hadday la dagaalameen miska celiyey fa akhbarnaa waxaan u sheegnay annahu qadaara inuu adkaaday calaa man yariihi min alcarab wax allaala wixii ku xeerraa oo u dhowaa oo dhanoo carab aha inuu ka adkaaday waa daacuu kadibna isdhiibeen oo adeeceen qaala lahum wuxuu ku yidhi qad kaana daalika arrinkaa ma dhacday oo muxaqiqaa qulnaa nacamha waa dhacday qaala wuxuu yidhi ama ina daaka saa inay yeelaan baa khayru lahum u khayr badan anaa isku kiin sheegaya innii anigu analmasiixu masiixudajaal baan horta ahay wa innii uushiku waxaan dhowahay an yu'dana in lai ogolaado filkhuruuji soo bixitaan waan lifasixi doonaa fa akhruju waan bixi doonaa fa asiiru fi lardi dhulkoo dhan baan ku socon doonaa falaa addacu qaryatan magaalo ka tegi maayo ilaa habatoa waan ku hoban fii arbaciina leyla afartan maa habeen ayaan magaalo walba ku hobanaya inuu diyaarada saarayahay moodaa kor ka imaanayo ilaa habatuha kayra makata maka mooyeene waayba maka iyo dayro mooyeene oo magaaladii nabiga uu bixiyey madiina almunawara dayba la dhahaa madiina iyo dayba iyo daaba iyo afirba laga bedelay fahumaa muxaramataan labadaa waa ka xaaraan calaya korkayga inaan galo kiiltaahuma labadaa uma dhowaan keliya oo kullamaa aradtu markaan isku dayo an adkula inaan galo waaxidatan mid ka mida ow waaxidan minhumaa istaqbalanii malaku malag baa iga hor imaan biyadii gacantiisa asayfu ay ku jirta sayftoo weliba saltan galka laga baxsan yahay seef galka ka baxsan ayuu wadaana si dhawaada way qaadaysaa saas darteed ba yasuduni canha waa iga leexinaya wa ina calaa kulli naqbin waddo kastaoo minhaa madiina iyo maka waddooyinkeeda ka mida malaa'ikatan malaa'ig baa yaxrusuuna ah waardiyeelaya qaalad waxay tihi faaduma warkii marka waa warkuu nabiga ka sheekeynaya alayh salaam tamiimudaarin indhegiisu ku soo qaaday qaala rasuulullah nabiga alay salam baa wuxuu yidhi wadacara intuu ku garaacay oo ku dhuftay bimaqsaratihi ushii uu haystay fi mimbari mimbarku saaran saa u gargaraac uu kawiyey yaa wuxuu yidhi haadihi ayba haadihi ayba haadihi ayba magaalada dayba ee dijaal uu kasii cabaanayo uu soo geli doonin waatan ogaada yacni almadiina buu u jeeda calayhi salaatu wasalaam araaha kuntu war ma ahaa xadatukum kii inii sheegay daalik warkan sidaa ma inugu sheegay tamiimu daaron gacmal weyni faqaala naas waxay dhaheen nacam haa tan waxyi weeyaan min allahi ka yimi fainahu acjabanii waxaa cajab geliyey xadiiu tamiimin tamiim xadiidkiisii anahu waafaqa inuu waafaqay alladii waxyigii kuntu aan ahaa uxadiukum canhu kii inii sheegay wa can ilmadiina inaga warramay wa makata maka iyo dajaal intaba alaa inahu fii baxri shaam badda xagga shaam baddeeduu jiraa oo baxra yaman buu jiraa marka hore waxaa tilmaantii tamiimudariyo shaki ahaan buu nabiga alay sl ijtihaad buu hadalka u yidhi shakigaas baxra shaam oo baxra yaman labada mid buu ku xidhan yahay kadibna nabiga calayh salaam waa loo waxyeelay wuxuu yidhi laa bal idraab weyaan ka fogo waxaasoo iska tuuro min qibali lmashriq xagga mashriqa wax kasoo bax buu ku xihan yahay maa huwa min qibali lmashriq maadaasi waa iska sila sila iyo zaa'ida weeyaan iyo tawkiid loo keenay maa ee huwa huwa asagu waxaa xaqiiqaha min qibali lmashriq inuu jiro maa huwa ee huwa huwa asagu min qibali lmashriq maa huwa ee huwa huwa maadaas waxba nafiyaha ka dhigo iska ilaali waa sila huwa asagu mashriq buu jira markii dambe waa loo caddeeyey nabiga wa umaa biyadihi intuu gacanta ku fiiqay ila lmashriq qorax ka soo bax qaalad waxay tidhi faadama binti qays faxafidtu haada warkaasaan min rasuulilahi ka xifdiyey sal اlahu alيh wasalam qawiyat lxifdi bayn radi allah halkaa mar bay maqashay xadiidka sidau ahaa ayay u keentay xadaana yaxya bnu xabiib alxaariثi qaala xadaana khaalid bnu xaariث اlhujaymi abu cuثmaana xadaana qura ibnu khaalidin xadaana sayaara abuاlxakam ahaa qaala xadaana shacbiyu camr bnu sharaxiil ashacbi shacbiyu hamdaa waa soo maray qaala dakhalnaa calaa faadima binti qays baan u gallay faatxafatnaa haddaan u imaanay inaan wax ka baranno horta wayna soo dhowaysay adxafatnaa xafatnaa waxaynu u karaamaysa onugu martiqaaday birudabin radab timirta nooca ugu macaan yaa radab la dhahaa yuqaalu lahu liraa rodab ibnu daab ayada magacyale ilaa buu gaarsiiyey imaam nawowi rudab ibnu daab rodabka nooca ibnu daab la yidhaahdo wa asqatnaa wayna ibnu daab timirtiisii dhihi magacaasaa iska ah cidqu ibnu zayd oo kale wey rudab ibnu daab wa waxayna waraabisay sawiiqa sultin sawiiq iyo shurbad iyo muushaalli muxuu ah laga sameeyey sultiga laga sameeyey nooc xindada iyo shaciirta oo kalea weeyaanoo intiishii dabadeena uuji oga samaysay fasa'altuha waxaan su'aalay cani lmuallaqati alaaan saddex haweeneeda lagu furay ayna taxtadu xaggay ku cididirsan mam gurigeedunay jeegaysaa sida mutawafaa iyo warajxiyadii mise way baxaysaa oo naag la furay fadhi ma laha la yidhi wey qaalad waxay tiri dallaqanii bacdii ninkaygii baa furay alaaan saddex buu furay inuuna ka dhimanin garo oo furriin ku hortageen faadina lii nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu ii ogolaaday ii idmay an actada inaan cidda darsato fii ahli reerka annaga meeshay joogtay waa ku adkaatay qaalat fa nuudiya fi nnaasi dadkii baa loo dhawaaqay dhawaaq umaan maqalay ina salaata jaamicatan umaan maqalay qaalat faindalaqtu waan tagay fii man indalaqa min annaas dadkii diday baan ka mid ahaa qaalat waxay tiri fakuntu fi safi lmuqadam safka hore ee mina nisaawanka marka laga hadlaya sufuufta safka ugu horreeyaan ku jiray wahuwa safkaana yaliig wuxuu la xidhiiraa almuahar safka aljumla dhigayee min arijaali ragga safka u dambeeyuu la xidhiiraa oo is arkaan qaalad waxay tiri fasamictu nabiya nabiga calayh salaam maa maqlay wahuwa calaa mimbar asagoo mimbarka saaranoo yakhdubu khudbaynayo faqaala yidhi ina banii cammin ina banii cammin litamiimidaari tamiimidaari nimanay ilmaadeer yihiin oo lakbi iyo juudaan ka koobanoo sodomeeyaa rakibuun fi lbaxri baday fuuleen wasaaqa alxadiida wasaada fiihi qaalad waxay tihi fakaanamaa anduru ila nabiy nabiga inaan hadda arkaad ii moodaa calayh salaam iyadoo u warramayso taabiciintii waahwaa walaal ahwaa uu nabigu foorariyey bimakhsarati ushiisii ila lardi dhulka intuusaa ugu foorariyey oo la dhacay mimbarkii waqaala yidhi hadihi dayba yacni madiina daybada uu yidhi dajaal ma geli karo waa tan bu aad joogtaan dhex joogtaan bu rasuulka sala allah aleh ali wasalam waxadaana xasan bnu caliy alxulwani waaxmed bnu cumaan alnawfari qaala xadaana wahb bnu jariir xadaana abi jariir samictu khaylana bnu jariir baa maqlay yuxadiu can shacbi can faadima binti qaysin qaalat qadima calى rasuuli الlahi salى الlaه عlay slam tamiimu daari baa u soo galay faأhbara rasuul الlahi buu u warramay calayه السلام أnahu rakiba الbaxra badda inuu fuulay doon fataahat bihi taahad taahad waxaa la dhuntay bihi asaga safiinatu doontii baa la dhuntay fasaqada ilaa jaziirati meel jaziiray ku daateen fakharaja ilayha jaziirada xaggeeda inuu u baxay isaga kooxdiisii yaltamisu lmaa biyo macan iyagoo raasanaya ila lmacbi kala badde falaqiya insaana qof buu la kulmay yajuru shacro timaha jiidaayo ahlaba jasaasadii weeye waqtas alxadiid wa qaala fiihi uma qaala ama inahu low qad low udina lii haddii la ii ogolaadu yidhi dajaal fii khuruuji bixitaanu xaggaa laga furo qad wadi'tu waxaa ku istaagay albilaada kullaha adduunko dhan waan wada maraya afartan beri hayra daybata dayba mooyeene iyo maka faahrajahu rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam aa u soo baxay ila annaasi faxadaahum u sheegay warkii tamimudaari qaala haadihi ayba wadaka dajaal meesha daybadii uu sheegay waatan ninkaas warkaa wadanaba dajaal weeyaan ma soo geli karo xadaanii abu bn isxaaq qaala xadaana yaxya bn bukayr qaala xadaana muqira can xisaam can abi zina can shacbi can faadima binti qays ana rasuula اllahi sala allah alيh waalih wasalam qacada cala lmimbar mimbarkii buu nabigu alay salam ku fadhiistay faqaala ayuha naasu dadow xadaanii tamiimu daari warramay ana unaasan min qowmihi dad qowmkiisa yaa kaanuu fii baxri badda ahaan raacay isagaa la socday fii safiinati lahum doon bay raaceen fakasara bihi doontii baa ka jabtay cillada ay iskaga xajin weeye hirka inkisaan ama marka dambe ay jasiirada imaaday ayay doontu waxay doon mucadalah oo xoogan cillo gashay farakiba bacduhum calaa looxin qaar baa loox fuulay waa quraabkii iyo muxuu aha doomihii yaryarkaha min alwaxi safiina ayay fuuleen jasiiradii bay ku aadeen fakharajuu ila jasiirati fi lbaxri wasaqa alxadiid intaa ziyaadadu kuu daray qala xadaanii cali bnu xujrin sacdiy xadaana waliid bn muslim qala xadaanii abu camar yacni alawsaaciyi can isxaaq bn cabdillahi bn abi dal xadaanii anas bn malik adeerkii wey qaala qaala rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laysa min baladin ma jirta magaalo ilaa sayadawahu dajaal masiix dajaal wuu geli doonaa ilaa makata walmadiina makiya madiina mooyeene walaysa naqbun wadda ma jirto min anqaabiha waddooyinkeeda ka mida ilaa calayhi waxaa taagan almalaa'ikatu saafiina malaa'ig baa safan taxrusuunaha dajaal bay reebayaan oo ka difaacayaan ka ilaalinayaan fayanzulu bisabakha meesha caraseesha ee juruf la yidhahda madiina halkaas u degi fatarjufu lmadiinatu magaalada madiina ligliganaysa alaaa rajafaat saddex jeer bay geriinaysaa waxay iska saaraysa wax qashiraha oo dhan yahruju ilayha xaggiisa waxaa aadi doona ilayha xaggiisii minhaa madiina waxaa ka baxayo u baxaaya dajaal kullu kaafirin wa munaafiq gaal kasta iyo munaafiq kastaa u baxaaya ila dadka waa isku dhex jiraaye korka shacaa'ir iyo muuqaal koro mayna muujin karin gaaladu laakiin waa iskaga dhex jiraan munaafiqna waa iska jiraan waqti walba xadaana abubakr bin abi shayba xadaana yunus bin muxamedin can xamaad bin salama can isxaaq bin cabdilah bin abi dalxa can anas bin malikin ana rasuula allah calayhi salaatu wasalam qaal wadakara bin cabdiqayna annahu qaal fayaatii wuxuu tagayaa dajaal sabakatan meel carasee sabakat aljuruf markaa magaceedu juruf amanka maantadan juruf baa la dhahaa sabakat aljuruf meeshaa juruf la yidhahdo caraseesheedii fayadribu riwaaqahu yadribu wuxuu halkaa dhiganayaa oo dejinayaa riwaaqahu mataacahu alaabtiisa alaabtiisu halkaa dhiganayaa marka nin oo carro iska fadhiisanaya ninku maaha meelahaasi guryaha madaxdii waxaasuu iska dagaaya laga yaabaa waaba ninka dhulkao dhan ba xukumo wada maraaye qaal marka waxaa weye waa mucjiza min calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha qariib kale waxaa weye maanta meeshii waxay noqotay qusuuru lmelig boqorka guryihiis baa maanta ku dhisan wa fayakhruju ilayhi kullu munaafiqin wa munaafaqa ayaa u baxaya wa alla wx munaafiq aya wx munaafaqadaha naagaha ayaa baxaya haweenkaa ugu daran oo haweenku waxyaalaha noocaas iyo khuraafaadka iyo waxaas way u nugul reer madiina qaar waxay samaynayaan haweenkooda way xidxidhayaan oo reebayaan kuwii hadda roonaan wanaagga lagu yaqaanay waan soo arkeenaa bay dhahayaan dad badan baa waan soo arkeenaa intay dhahaan ayagoo isku kalsan markay u tagaan oo raaci balaayu wata sixira baabun fii baqiyatin intii hadhay min axaadiii dajaal dajaal xadiistiisii xadaana mansuur bin abi xmuzaxibin xadaana yaxya bnu xamsata cala alawsaaci can isxaaq bin cabdilaahi can cami adeerkiisa waa kuma anas bni maalikin ana rasuul allah nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi nabigu yatbacu dajaal waxaa raaci doona min yuhuudda asbahaan asbahaan meesha la yihahdo eeraan hadda ka mid tahay marka hore ciraaq baa la isla dhihi jiray eeraan bay ka mid tahay sabcuuna afan toddobaatan kun calayhimu dayaarisa koofiyadaha dayaarisada la yidhaahdo madaxa ku wata toddobaatan kun oo yuhuuda yaa ka bixi doona meesha ayadaah marka eeraan ee yuhuud waa walaalo weligood walaalay ahaayeen ama kale isla degan yihin isjeceyl isku dhex jiraan hanjabka iyo beendaan wey xadana haarun bn cabdilah xadana xajaaj bn mxamed almasiisi qaala qaala ibnu jurayj xadana abu zubayr anahu samica jaabir bn cabdilah yaquul ahbaratnii umu shariik baa ii warantay annaha samicati nabiya nabiga calah salam bay maqsho yaquulu leh layafiranna annaasu dadku waxay ka carari doonaan min addajaal fi ljibaali buuraha meelaha lagaga cararo dajaal ee uuna maraynin buuraha ka mida marka buurahaasi dhowaa nin ama baabuur ama diyaarado watee ama maarata buuraha ma tegi karo buuraha marka marka kow waxyaala looga badbaado buuraha kaga carar suuratulkaafi tobanka aayada u horaysa ku akhri markaad salaad kasta tukanaysana afarta shay ilahay laga maangala waxaa ka ah, min fitnati masiixi addajaal baa ka a ah. arrimahaasoo dhan qaarba mushari waxay tiri inaan loo dhowaanin oan la raadino baasoo aragna waxaan aan la dhihin qaarba mushari waxay tiri yaa rasuul allah fa ina alcarabu yowmaydin markuu ninka carrada bahdilaayo dadka o dhan wada maraayo awa carab qaala hum qaliil waa yaryihin wax tira aan tayo lahayn oo macno lahayn weeye waxba iska erin karin xadaana mxamed bn bashaar wcabd bn xumayd qaala xadaana abu caasim can ibn jurayd bhada hadii isnaad qala xadaana zuhayr bn xarb xadaana axmed bn isxaaq alxadarami xadaana cabdilcaziiz can mukhtaar xadaana ayuub can xumayd bn hilaal can rahdi koox minhum uu kamid yahay abudahmaa iyo abu qataada qaaluu waxay dhaheen rahdigaasi kunaa namuru waxaan mari jiray calaa hishaam bn camr hishaam binu camr baan sii mari jirray naatii anagoo u soconna cimraan bn xusein hishaamna waa laska agmari waba laga aksan maaye waa laska agmari cimraan bn xusein baa loo faqaala daata yowma anna maa kamida wuxuu yidhi sheekhi hishaama inakum latujaawizuunani waad igudbaysaan oo idhaafaysaan o idhaafaysaan ilaa rijaal rag baad ii dhaafaysaan maa kaanuu aan ahayn ba axdara kuwa iga xaadirid badan lirasuulillahi minni xalqada rasuulka dadaad iga xaadiraad badin oo iga xaadiro badnayn oon iga maaratay wax aqriso badnayn yaa mar walba ii dhaafaysaan walaa aclama aan iga aqoonin bixadiiii nabiga xadiiii minni aniga samictu rasuul allah fariistuu yidhi asagaa u bilaabayba samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam nabigaa maqlo yaquulu le maa bayna khalqi aadama aadam abuurkiisa laga bilaabo ilaa qiyaama saaca laga gaaro ma jirto khalqun khalqi akbara ka weyn xagga fitnada min adajaal masdajaal wax ka fidna badan lama arkin buui intaasa idin faaideey waa iska kadhaafaysaa qala wxadaanii maxamed bnu xaatim xadaana cabdulahi bnu jacfar alraqi xadaana cubaydulahi bnu camr can ayuuba can xumayd bn hilaal can alaaati raajul koox min qowmin qirnida qowmkiisa fiihim abu qataada uu ka mid yahay qaaluu waxay dhaheen kunaa namuru calaa hishaam bnu caamir saxaabadaas aan mari jirray ilaa cimraan bn xusein baan u gudbayna xalqadiisa bimidli xadiidi cabdilcaziiz bn mukhtaar hayr annahu qaala amrun amar ma jiro akbaru ka weyn min adajaal misdajaal nabigaaba shay fasharu qaaybu yuntadar qaala xadaana yaxya bnu ayuba qutaym bnu saciid bnu xajr qaaluu waxay dhaheen xadana ismaaciil yaxnuna ibnu jacfar can alcala can abihi can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allah alay ali wasalam nabiga qaala wuxuu yidhi baadiruu bilacmaal acmaasha wanaagsan ku degdega werigaa camalka iyo khayrka ha fududaysanin oo taswiif iyo berri iyo waa dambe iyo waxa hadhiin arrintu way isdaba socotaa baadiruu bilacmaali acmaasha ku degdega sittan lix shay ka hor kala degdega duruuca shamsi qoraxda inteena ka soo bixin min maqriba meesha u dhacdo iyo istikfaar iyo quraan intuuna imaanin ummadda mari doona dajaal masiixudajaal daaba daabadda dhulka ka soo bixi daabat lardi oo tukalimu naas dadka la hadli doonta intaana imaanin ayadana dadka calaamaynaysa waa la dadkii aw khaasata axadikum waxaasoo dhanba aakhiru zamaan weeyaan iyo calaamooyinkii waaweynaayo waxbaa ka horeeya haddaad dhehayso aw khaasata axadikum axadkiin waxa khaaska u ah waa maxay almowt geeridii waxoo dhanba man maata qaamu qiyaamatu markaad khaasatan axadikum axadkiin midka uu khaaska intayna dhicin dhimasho iyo geeraan imaanin wakhti kastaa waa imaan kartaa waa sir qarsoone xilligaa ka hor camaasha ku dadaala aw amase amraal caamati umuuraha caamkae qiyaamaha iyo buunka laafuufaa arrimaasoo dadkao dhan wada caminaysa xilligaa intuunan imaanin arrintaasi ku dadaala camaasha saalixada ku dadaala awsaaca aw isaacatu wasaacatu adhaw amar wey umayat bnu bastaam alcayshi qala xadana yaziid bn zuree qala xadana shucba can qataada ana xasan basri an ziyaad bn riyaaxin can abi hurayrata can nabiy sala allah alay wasalam qaal baadiruu bilacmaal acmaasha ku dadaala sitan lix shay ka hor addajaal kala degdega acmaasha dajaal markuu imaado arrintuu fitna way adag tahay wadukhaan qiiqa imaan doona wadaabatardi oo wadaabat alardi kala degdega waduluuca shamsi kala degdega min maqribiha intii laga soo bixi meesha u dhacdo waa amran caama arrimaha caamka ee imaan doona qiyaamaha ka mid yahay wa khuwaysati axadikum axadkiin khaasiyarihiisa khaasiyadaha ugaarka ee qof walba ee kullu nafsi daaqatulmowda intayna imaanin kahor camasha u dadega waxadaanaa zuhayr bn xarb mxamed muana qaala xadaana cabdisamad bin cabdilwaari xadaana hamaam an qataada bihada isnaad midla baabun fadlu cibaadati fi lharji wuxuu ku saabsan yahay cibaadada la cibaadaysta fi lharji xilliga fitnada ee carar iyo qax iyo dagaal iyo iska cerida ah xilligaa qofka cibaado u ga'a oo fitantooda iskaga carara fadligaa qofka cibaadadaasi fadliga uu leeyahay way ka fadli badantahay xilliga kale xadaana yaxya bnu yaxya akhbarana xamaad bn zayd can mucala bni zaydin can mucaawiya bni qurata can mucaqil bni yasaar ana rasuula اllahi sala اllah alيh waalih wasalam nabigeena qaala waxa xadaanahu qutayba bnu saciid xadaana xamaad can mucala bni ziyaad raddahu ilaa mucaawiya mucaawiyu xadiidka u tuuray mucaawata bnu qura ayuu u radiyey yani asnada ilayh wey wuxuu u tiiriyey ilaa mucaawiya bnu qura raddahu mucaawiya bnu qurana wuxuu u isnaadiye u tiiriyey ilaa macqal bnuyasaar raddahu macqalna wuxuu u tiiriyey ila nabiy nabiga cala salaam usluub wey wax lagu kala wariyey qaala wuxuu yihi alcibaadatu nabiga ala slam wuxuu yidhi alcibaadatu cibaadadu fi lharji xilliga harjiga iyo dagaalka iyo fitanta iyo balaayooyinka laiska cibaadaysto xag alla loo carabo ka hijratin bay la mid hijro ilaya xaggayga loo soo haajiray iyadoo soo haajiray xilliga hijrada ay socotay muhaajiriinta ajirkeedo kale ad leedahay waa ajir weyn wey xadaanihi abu kamil xadana xamaad bi hada isnaad <clears throat> baabu qurbu saaca saacadda qiyaamo dhowideeda iyo dhawaashaheeda iyo calaamaadkeedii xadaana zuhayr bn xarb xadana cabdiraxmaan yani bn mahdi xadaana shucba can cali bn aqmar can abdilxwad salaam can cabdillahi bn mascuud can inabiy sala allah alay waslam qaal laa taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici doonta ilaa calaa shiraari innaas dadka kuwa ugu shar badan yuu qiyaama ku dhici doonaa mu'minba ma jira xilligaas ayaga kuwa ugu xun dadka oo ugu shar badanoo sida dameerihii o kale isfulfuulaaya xadana saciid bn mansuur xadana yacquub bn cabdiraxmaan wacabdilcaziz bn abi xaazim can abi xaazim salmt bni diinaar can sahl bni sacdin saacidi qaala qaala rasuulu lahi sal allah alay ali waslm wuxuu yidhi xa xadana qutayba bnu saciidin walafdu lah xadana yacquub can abi xaazim canhu samica wuxuu maqlay sahlan yaquul samictu waxaan maqlay annabiya nabiga calayhi salaam oo yushiiru ishaarayo fiiqaaya biisbici fartiisa wuxuu ku fiiqay oo ku taagay allatii fartii tanii la xidhiidha alimaama suulka farta la xidhiidha o farmulugsatee la yidhaahdo iyo wlwusnaa fardhaxadan tusaaskugu qortay yaquul asagoo laan arkay bucidtu waa lay saaray ana aniga iyo wasaaca saacadda qiyaama haakadaa sidaas sidaas ay u kala horreeyaan labada farood soo uu iskuma dhowo saasaan uga horreeya intaas misaan ka horreeya qiyaamihii nabiyu aakhiru zamaan baa la dhahaba sala allah aleh waali wasalam xaddaana maxamed bnmuhana wa maxamed qala xaddaana maxamed bnu jacfar bn shucba qaala samictu qataada xaddaana anas bn malikin qaala rasuulu llahi sala allah alay slam bucudtu ana wasaaca ka haatayn sidaasaan ugu soo saaray qaala shucba wuxuu yidhi wasamictu qataada maqlaoo yaquulu le fii qasasihi qisooyinkiisii ka fadli ixdaahumaa ayuu ku daray ka fadli ixdaahumaa labadaa farood midood intay ka dheer tahay cala lukhraa midda kale intaasay qiyaamaha ayaan ka horreeya falaa adri ma ogaa dakarahu can anas inuu ka sheegay ninka qataadaah aw qaalahu qataada inuu qisa ahaan u sheegay waxadaanaa yaxya ibnu xabiib alxaarifi qala xadaanaa khaalid cali ibn xaari xadaanaa shucba qaala samictu qataada waabu tayax yuxadiaani ayagoo warrami anahuma samca waxay maqleen anasan xadiiu asaga warramay ana rasuula allahi sal allah aleh wasalam qaal bucutu waa lay soo saaray ana wasaacata haakada waqarara shucba wuxuu xiriiriyey bayna isbicii labada farood almusabixa midda tasbiixsatay ila allahu tawxiidka lagu sheego iyo walwusdaa wusdadii buu isku qabtay yaxkiihi asagoo nabiga calayh salaam wax ka sheekeynaya ama yaxkiihi shucbahaasaa xikaaya can ishaarat الnabiy ayuu ka sheekeynaya وxadana cubaydالlah bn mucaad xadana abixa وxadana mxamed bn waliid xadana mxamed bn jacfar qala xadana shaba can abi tayax can anas can الnabiy salى اllah alيه wslam bhada وxadana mxamed bn bashar xadana ibn abi cadiin can shucba can xamزata yacni dabi وabu tayax yaziid bn xumayd can anas bn maliki can الnabiy salى اlah alay slam bmili xadiiثihim وxadana abu qasar الmismici xadana muctamir ibn sulaym can abi sulayman bn darkhan can macbadin aljuhani can anas bn malikin qaala nabiga calayh salaam wuxuu yihi qaala wuxuu yihi anas qaala rasuulu اllah sal اllahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi bucitu ana wasaaca ka haatayn qaala wadama sabaaba fartaas sabaabada la yidhaahdo dadka marka wax lagu caaya ama lagu habaaraya fartaasa la dhihi jirta saasa lagu dhixiyey kadibna ism islaami magac islaamiya yeelatay oo fiican oo musabixaa la yidhi wadama sabaaba fartaas sabaabada la yidhahdo farmuusatada iyo walwustaa fardhaxadii yuu saas kugu dumay ah, bucitu ana wasaaca ka haatayn saasaan isku nahay qaal xadaana abubakr bin abi shayba abu kurayb qaala xadaanaa abu usaama can hishaam can abihi can caaisha qaalat kaana alacraabu acraabta iyo reer baadiyuhu waxay ahaayeen idaa qadimuu calaa rasuuliillah markay nabiga usoo galaan calayhi salaam sa'aluhu su'aalay weydiin jireen can isaaca saacadda ku saabsan mata saaca oo kale dhihi jireen saacadda qiyaama goormay dhacaysaa fa nabigu wuxuu fiiriyey ilaa axdati insaan qofka ugu yar oo minhu ayaga ka mid oo meesha fadhiya insaa u fiiriyey faqaala wuxuu yidhi in yacish haada kan hadduu noolaado lam yudriku alharam duqnimo iyo da ma soo hareerayo lam yudriku alharamu duqnimada isagoona soo gaarin qaamat calaykum saacatukum saacaddiina waa dhacday yani midkan yarkaa markuu weynaado qof walba waa dhintay wey xadana abubakr bin abi shayb xadana yunas bin muxamadin can xamaad bin salama can haabit an anas ana rajula sa'ala rasuula allah nin baa nabiga weydiiyey calayhi salaam mata taquumu saaca saacadda qiyaama qorbi dhici doonta wa cindahu ghulaamu min alansaar nin reer ansaareedaho yuqaal lahu muxamed layihahdo yar ayaa meesha fadhiya faqaala rasuulullah nabiga alay slam wuxuu yidhi in yacish hada algulaam wiilka yareeb ghulaamka ee muxameda hadduu noolaado facasaa an laa yudriku lharama inuuna duqnimo gaarin buu ku dhow yahay nabiga in loo waxyeelo wiilka inuuna duqnimo gaarayno qabla u dhiman doono xataa taquuma saaca ilaa saacadda qiyaamaha ka dhaco yani qiyaamahaas qiyaamuhu waa man maata qaama qiyaamatuhu baaba ka mida inay dhimataan xaddaana xajaaj binu shaacir xaddaana sulayman binu xarb xaddaana xamaad yani bnu zayd xaddaana macbud bnu hilaal alcanzi an anas bin malik ana rajula nin sa'ala nabiya calayhi salam wuxuu weydiiyey mata taquumu saaca qaala fasakata rasuulu llahi baa aamusay hunayatan waxyar uma nadara ilaa quraaban bayna yadayh nin hortiisa fadhiyuu nabiga alay slam saa u fiiriyey min asdi shunuwa reer asdi shunuwa ansaarna waa soo sheegnay faqaala ina cumara haada ina in cumira haada kan haddii la cimri siiyo lam yudriku ilhaaramu duqnimo ma gaarayo cantatabah xataa taquuma saaca saacadda reerahay ka dhacdo yani qof walbow geelidaadii iyo wakhtigaadii iyo dhimashadaadii ayaa saacaddaadii ku ahaanaysaa mudda weyn waxba afsugin qaala qaala anas wuxuu yidhi daaka alghulaama min atraabi yowmaydin aniga da'daydu ahaa maalintaas isku daa baan ahayn anas toban jir yaa nabiga lagu geeyey xadadana haarun bn cabdillah qaala xadadana xabaan bn muslim safaar xadadana hamaam qaala xamaam bn yaxya qaala xadana qataada bn dicaama an anas bn malikin qaal mara ghulaamun lilmuqiiri bn shucba wiil yar baa wuxuu soo maray muqiira bn shucba wa kaana min aqraanii aniga da'dayduu rahaa buu leeyahay mara ghulaamun wiil baa soo maray lilmuqiira bn shucba uu lahaa wiil muqiira bn shucba uu lahaa wa kaana min aqraanii aniga da'dayduu ahaaye ayaana soo maray faqaala nabiyu nabigaa wuxuu yidhi calayh salaam in yu'ahar haada in yu'akhar haada kan haddii la dibdhigo falan yudrikuhu lharamu duqnimo cadkadaba ma gaaray xataa taquuma saaca saacadda ka dhacdo ana cumrigiisa hadduu halkaa gaaro isaguna meesha adka gaaran buu inuu dhinta yaa laga yuushaarayaaba ilayh dadkuna hadda waaba dhinteenba way magar hadda soo kacaya adigoo lixdan jira toddobaanta jira maalintuu weynaado kalaad ugu dhamat xadana zuhayr bn xab xadana sufyaan bn cuyayn can abi zayn can arad can abi hurayra yabluqu bihi nabiya sala allah alay slam qaal taquumu saacatu saacadda qiyaama dhici doonta warajulu nin wixii oo nin yaxlubu allaqa isagoo lisaaya yaxlubu lisa allaqxata hashiisii haleeladaheed irmaankeed wixii nin uu lisaayo ku jiro ayaa buunka lagu afuufi famaa yasiru linaaw weelkii uu soo lisay ma gaarayo ilaa fiihi afkiisa xataa taquuma ilaa qiyaamihi ka dhacdo isagoo weelkii afka gaarsiinin ayuu dhacaya warajulaani wixii taquumu saaca way dhacaysaa warajulaani walxaal arajulaan laba ninna yatabaayacaanay wax ay kala gadanaya afaba maro wixii laba nin suuqii sidii buu adduunka sidii buu dhisan yahay rasuulka ruuxii ay kala gadanayaan oo kan iyo kan ay fiidaas la ma kala gadanayaan ma dhammaanayso ma dhammaanayo darkiisii mid darka u hagaajinaayo ayaa maaragtay famaa yasduru xataa taquum ah, laa yasdur darbu ku jiraayo waxbuu waraaminay oo waxbuu ceelkiiba hagaajinayo ku jiraa maogdahay famaa yasdudu kasoo fuli maayo meeshii uu ku jiray hagaajinayay xataa taquuma ilaa qiyaamihii ka dhaco marka qiyaamuhu ma aha adduunkii oo baabaayo oo dad joogine dadkii oo jooga oo wada nool oo suuqi jira oo xoolihii jiraan oo darkii iyo shaqadii socoto ayuu buunka dhacaya laakiin gaaruu ku duldhici baabun ma bayna nafqatayn labada afuuf laba jeer baa buunka la afuufi midna dadka ku dhammaan oo eber waa adeega lagu noqonaya midna waa nafqadii lasoo saari jiray xadana abu hurayr maxamed bn اcalى xadana mucaawiya can acmash can abi salix an abi hurayra qaal qaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yidhi maa bayna nafqateen labada afur waxaa udhexeeya arbacuuna afartan qaalu waxay dhaheen ya aba hurayr arbacuuna yowma afartan maalmood ba udhexaysa qaala abaytu waan diiday waxaana garanay inaan sheego qaalu waxay dhaheen arbacuuna shahr haddama afartan bilood ba qaala abaytu waa inaga diiday inaan ii sheego maba aqaan qaalu waxay dhaheen arbacuuna sanama afartan sanaa qaala abaytu inaga diiday uma yunzil llahu min asamaa ilahay samada wuxuu ka soo dejin doonaa maan biyo marka buunka hore la afuufo ka dambe dhicin roobu ilahay cer ka soo dejin doono dalligii wey fayambatuuna dadkii baa soo dhalan kamaa yambutu lbaqlu sida cawska dooga iyo begelka iyo usoo dhashoo kale maxaan sugaaga cawska dooga ay usoo dhasho ayay dadka usoo dhalanayaan markay soo wada dhashaan ayagoo suuradooda la toosiyey yabuunka loabuufiyodeen qof walba naftiisii baa dalaq qaal walaysa min alinsaani qof dadka ma jiro shayan wax ilaa yabla waa baariyoobaya dadka meel kastoo xubnihiisa ka mida ah, markii la xabaaro eber buu noqon wuu baariyoobi laf burburtay buu noqon ilaa cadman waaxidan hal lafa mooyeene wahuwa huwa cadwudanabi waa cadwudanab waa lafta dabadhicista ku jirta meeshan nuqaaca shawkiya laftaasi dhabarka baxdo meesha ay ku dhammaato cadwudanabka dabadhicista ku jirta laftaas weeyaan laftoo dhanna maahee mid qaala khardali ma soo hortay wax yar oo xabad khardal oo ah xabad yan oo kale ah oo dhulkaba ku baabaasoon la arkaynin intaa bisa ka joogayso ilahay waa arkaa subxaana wa minhu cadwudanabkaas yaa yurakabu alkhalqu khalqiga laska soo saarayaa yoma maalinta yaam abuurka dadka admidanubkaasa mar kale iska soo saari jirka intiisi kale lafihi intooda kale halkaas ka bilaabanaya ilaa nafta lagaga huufo waxaan ku jirin oo cadmudanab ma ahe asagoo dhanba waxba unan eh, carada ka cunayn ambiyada ambiyadu sideeduba qabriga ugu jiraan ambiyada qubuurtooda ku jiraan dad kaleoo wanaagsan oo shuhada ay ka mid yihiin oo y waa soo aroortay oo ayaguna eh, qubuurtoodii aan waxba iska bedelin oo nafta jirkoodii shirkoodii sidii iskaga jiro waaba la arkayba waxadana qutayba bnu saciid xadana muqira yani xisaam can abi zina an abi hurayra ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal kullu ibnu aadama ibnu aadam dhammaantii yaakuluhu turaabu carrada way cuni ilaa cadba danab cadbu danabka mooyaane minhu khuliqa dadkaas midkaasa laga abuuray wa fiihi yurakab marka hore abuura halkaasi ka bilaabatay kadibna asagaasa haddana laska soo saaraya dadka oo abuurka uu ka soo noqonaya xadana maxamed bnu raafi xadana cabdirazaq xadana macmar can amaam bni munabihin qaala hada ma xadaana abu hurayra can rasuuli lahi sal la alay slam fadakara xadiida minha waqaala rasuulu lahi sala la alay slam wuxuu yidhi ina fi linsaani insaanka waxaa ku dhex taalla cadman laf laa taakuluhu lardu ardada ayna cunaynin abadan weligeed fiihi laftaasaa yurakabu yowma alqiyaama maalinta qiyaama dadka layska soo saaraya jirhkooda oo ka bilaaban qaaluu waxay yidhi ayu cadmin huu waa laftee yaa rasuul rasuul allow qaala cadbu danabi waa cadbu danabka dabanacista lafta ku wallah aclam bilah towfiiq sala allah wasalam ala maxamed